بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم القسم الثاني الأحكام الشرعية qaybtii labaad baanu soo gaarnay ee la xiriirtay alaxkaam alsharciya wa fiihi arbacatu abwaabin afar cutub ba uu xambaarsan yahay الثاني حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه الثالث المحكوم عليه وهو المكلف الرابع المحكوم فيه وهو فعل المكلف وهو فعل المكلف مرك بإذن الله الحاكم laga bilaabo meeshan waa qaybtii labaad wuxuu sheekha muqadamada noogu soo hormariyey wuxuu yidhi inkastoo manaahijta ay usuuliyiinta ay ku kala duwan yihiin eh, qolaba si gaara ay u kala hormarida laakiin annaga habkaasaan qaadananaa buu yidhi marka biidn illaah meesha waxaa ku bilaabana alxaakim darsina darsi buu ka horeeya midba midka ka horeeyey yani wuxuu nala socon doonaa qismigan almaxkuumu fiihi ilaa wuxuu nala socon doonaa laga gaaro adilat alaxkaam ilaa iyo safxada toddobaatan meesha ilaa laga gaaro oo ah waa cutub asaasiya marka muhiima albaab اأول alxaakim alxaakim huwa allah kan wax xukmiya ee amar bixiya dadka wax ku waajibiya waa allah subxaanaه wa taعaalى qaala اllahu tacaalى ilaahay wuxuu qur-aanka uu ku yidhi wاllahu ilaahay yaxkumu wuu xukmiyaa laa mucaqiba cid ka daba tegi kartaaye lixukmihi ma jirto ilahay wuxuu xukmiyo qof ka daba hadli kara ee cirbin kara ee hadal kale ka geysan karaya ma jiro wa qaala wuxuu yihi ilaahay in اlxukmu ay ma lxukmu xukunkii ma ahaanin ila lilaahi ilaahay unba u ahday suuraة yuusuf wa xaqu اlxukmi xukunka xaqiisa oo lilaahi ilaahay u sugnaaday naashi-un waxa uu ka yimid min kownihi tacaalى ilaahay sareeye ee ahaanshihiisa huwa alkhaaliqa limaa cadaah midkii abuuray inuu ya wax kasoo ka soo haray muxuu ilaahay ku mutaystay inuu xaakim u noqdo maxaa yeele isaga amaamuday wax walbaba wاlmunshiأa lahu min alcadam waana allaha ka soo amaamuday khalaa'iqdii waxaanan jirin ka ahaysiiyey almurabiya limakhluuqaatihi binicamih waa allaha bimacnaa makhluuqaadkiisa ku siiyey oo ku tarbiyeeyey oo ku rabaayadeeyey nicantiisa wa kulu shayin minhaa shay kasta oo nicantii ka mida ama makhluuqaadkii ka mida dheh aada arkaysaan taxta mulkihi wa tasarufihi ilaahay boqortinimadiisa iyo tasarufkiisay soo hoosgelaysaa makhluuqaadkaas oo dhan fayatbacu dalika arrinkaa waxaa raaca وينشأ minhu waxaa kaa ka soo baxa أنa lahu an yتaصرفa فيiha kama yashaa inay ilaahay u ahaatay inuu ku tasarufi karo waxyaabahaasoo dhan siduu doono taصaرف الmaaliki fيi mumtalikaatih sida ninka maaliga ah ee wax leh waxa uu leeyahay suu ugu tasarufi karo qodna aanay ka daba hadli karin maxaa sidan u samaysay iyo maxaa u samaysay sidaasoo kale ilahay awood ugu leeyahay lاa xijra عalayhi wax reebitaana ma dul saarna an yaxkuma fiiha bima shaa wuxuu doono inuu siduu doono inuu ka yeelo oo wuxuu doono oo xugumana marka uu ku daroorsiiyo wa huwa ilaahi yujzii calى الطaacati ixsaana wamahuuba wanaag kastoo lala yimaado ilahay wuxuu ku abaalmariyaa ixsaan iyo abaalmarin wa calى اlisaa'ati cuquubaة fi اlآakhira xumi haddii lala yimaadana ciqaab buu aakharadii u diyaariyey aw fi اdunya addunyada maa lam yatajaawaz can اlmusii'i bifadlihi wa ixsaanih haddaanu iska cafinin qofka dembiga sameeyey fadligiisa ixsaankiisa xitaa markana la cafinayo waa bifadl اllahi subxaanaه wa tacala ixsaani intaa marka laga soo baxay kadib haddana wuxuu ku leeyahay alcaqlu laysa bixaakim caqliga biaadanaha maaha mid wax xukumiya hadda waa soo fahamtay ilahay muxuu ku mutaystay inuu xaakim uu noqdo waxa dhan ba isagaa iskale suu doono marka ka yeelaya caqligusi awooddaa ma laha الcaqل aalaة الإdraaki والtamyiiz waa aalo wax lagu haleelo wax lagu fahmo laguna kala sooco yastaطiicu إida safى an yumayiza bacض الtamyiizi bayna الxasani والqabiix o bayna الxusni والqabiix caqliga wuxuu awood u leeyahay haddii uu noqdo caqli saafiya inuu kala sooco wax wanaagsan waxa xun caqli kastoo wanaagsan way kula soocan yahay ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي لكن عقلiga haduu qadaro فicل معaينة caqliga wuxuu ku siiyey شhaykan inuu نفع leeyahay inay مصلحة ay ku jirto lakiin ilaahay aanu أmrin arinkaa isaga marka wax oo ثawaaba oo xaggii aakharadii oo ka imanaya ma laha caqliga markuu ku siiyey mثaلا shaygan waa ila wanaagsanata tir caqligaaga waxaan ku samaysay yaعni ilaahay subحaanaه وataعaalana kuma amrin laa nas oo qur'aankii baanan jirin walaa xadiidkii baanan jirin caqligaaga ku siiyey sooma arinkaa isaga wax hawaaba uu leeyahay ma laha ilan caqliga kuu wanaajiyey waa arin iska caadiya كما لو قدر فيه ضررا أو مفسدة لم يتعلق بفعله عقاب في الآخرة إذا لم يحكم الشرع بتحريمه taa waxaa la mida haddii caqliga uu qadaro uu ogaado oo uu garto in wuxun ay darar ay ku jiraan ama fsado ay ku jiraan shayga isaga ah ficilkiisa ciqaab oo ka ratimaya male xagga aakharadii id lam yaxkumi sharc bitaxriim maxaa ilah subxana wa tacala ma xaaraantinimeyn bimacnaa waxaa loola jeeda caqligu sidiisaba wixii wanaaga iyo wixii xumiya waa lagu ogaadaa haddii uu caqli san uu yahay aanan xumayn laakiin taasu macnaheeda maaha haddii caqligaaga waxaan inay wanaagsanyihin ku siiyo waxaan inay xun yihiin hadduu caqligaaga uu ku siiyo arinta iyada wax caqligaaga uu ku siiyo wey ama haddaad kii wanaagsan aad samaysin ajir kuma lihid xumi haddaad samaysidna waxay wax dembigood ku leedahay malaha allahuma wixii niye markaa la wehliyo noo iman doonta marka wuxuu leeyahay wadalika ana alcaqla laysa xaakima maxaa yaele caqligu mid wax xukma maaha ma aha والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي abaalmarinta iyo ciqaabka aakharadana waxyi baa lagu ogaadaa waa inuu waxyi u yimaado layihahdo qofkii waxaan sameeyana ajri buu leeyahay qofkii waxaan sameeyana dembi buu leeyahay ولذلika yatacalaqaani bاlxukmi الsharciyi الwaaridi can طariiqi الrusul saa darteed baa hawaabkii iyo ciqaabkii waxa ay ku xiran yihiin ama ay ku tacaluqaan xukunka sharciga ah ee ka yimid xagga rususha marka la leeyahay waxaan waa sidaa ciqaabkaa bay leeyihiin janna lagu galaa marka la leeyahay rusushii xaggooda waa inuu shayga ka yimaado wey wayustadlu lihadihi اqaacidati qaacidadan waxaa loo soo deliishanayaa biqowlihi tacaala ilaahay hadalkiisa uu yihi wma kuna mucadibiina xatى nabcثa rasuula kuwii wax cadaabamanihi ilaa aanu rasuul aanu ka dirno alsrا ayadda شhan iyo toban وqwlihi tacaalى baa loo soo deliishanaya رسuلا مبشiriina ومنdiriina لأnlا yakuna للناasi calى الlahi xujaة baعda الرسل waxaanu dirnay rusul dadka wanaaga sameeyana janno ugu bishaareeya kuwa xumida la yimaadana ugu bishaareeya ciqaab intaana wax kale looma sameyn waxaa loo sameeyey si yowm alqiyaama wax marmarsiya aanay u imanin aanu qof aanu u dhihin rasuul ilaahay wax layma soo gaarsiin wa mima tutasawaru bihi hadihi اlqaacidatu tasawuran saliima marka qaacidada maantan uu soo sharxay waxaa laga yaaba in muxusaga kaa darmaan mihaal buu ku siinaya marka wuxuu kuleeyahay wa mima tutasawaru bihi hadihi اlqaacidatu tasawuran saliima waxa cadayn kara oo suuradayn kara qaacidadan hadda aan maanta dhan aan isku dayeyna inaanu soo dhoweyno siin kara suurad cad saliim ah waxaa ka bixin kara miثaalkan soo socda o ah أن الخمر kمradii كانت في الأصل غayra محaرمة ugu horeyn markii hore intaayan soo degin ayadaha xaaraantinimey xaaraam ahayn khamrada in la cabo waa la cabi jiray sooma وqad caraفa ضarرha kaثيir min العقلاء iyadoo ay saa tahay haddana dhib inay leedahay waxaa aqoonsanaa dad fara badanoo caqli leh way ogaayeen inkastoo ayad ayan soo degin xaaraantinimeynaysa haddana dad fara badan oo ahlu caqli way dhergarataa oo ilaahay caqli ugu deeqay way ogaayeen khamrada dhibka ay leedahay wاmtanacuu min shurbiha inay cabaanna waa ay ka reebtoonaadeen lima fiiha min adarari dhibka ku jira darteed laakiin لم تصر محرمة xaaraamsa ma noqonin إilا baعda an nazla تaxriimuha markii xaaraantinimeed int u dega mooyaane khamrada intaan xaaraantinimaynin caqliga dadka cuqalada caqligooda sooma siin waxaan inay dhib ay ku jiraan caqligoodaasi waxaan inay wax xun ay yihiin laakiin goormay xaaraam noqotay ma caqligii dadkii waagaa joogay ee u arkay khamrada inay dhib iyo dhibaato bini aadamka iyo bulshada u leedahay makaabuu ku xaaraantinima mise ayaad soo degtay ayaad kuso aaraan kamrada xaaraam ay ku noqotay oo lyiri waa xaaraam laakiin caqligu sidiisa waxna ma xarimo waxna ma xalilo intaabuu rabaa inuu ku yihahdo misaalkaanu bixiye marka waa kan fakulu man sharibaha qabla الtaxriimi lam yakun aafima qof kasta ee khamrada cabay intaana la xaaraantinimaynin ka hor qof dembi galay ma aha waman sharibaha bacda an xurimat yakunu mustaxiqa lilcuquuba ciddii sacabtay marka la xaaraantinimayey kadib ruuxa isaga ama qofka isaga wuxuu mutaystay ciqaab buu mutaystay maxaa marka nas baa yimid walaka an taqula midla hada fi jamiici اlwaajibaati wاlmuxaramaat waxaa kuu sugnaada marka sidaasoo kale inaad ka tiraahid wax kastoo cibaado ah iyo wax kastoo la nas kasta soo qabo zinadoo kale waxaa soo qabataa allahuma mustacaan salaad in la tukadoo kale waagii wax kasta oo bimacnaa caqli uu soo dhoweeyey laakiin wamaca dalika aan nas markaa kusoo aroorin intaa marka wuxuu ku kala saaray xugumka ilaahay ba iska leh oo xaakima caqligu isagu waa lagu kala aqoonsadaa laakiin ma laha awoodda ah inuu waxna uu xaaraantinimay waxna uu xalilo waxaasoo dhan wuxuu rabaa inuu kuu soo dhoweeyo marka dambe ku gaarsiiyo axkaam kale ee waxaan dhan waa arar bay ka tahay sheekha الرasuل صلى الله عليه وسلم laysa bxaakim rasuulka عalيه الصلاaةu وaسلاaم so meeshaas ma ولك أن تقول مثل hاda ima qorna marka مaxaa idin qoran idinka ولka أn تقول نعم فكل mن شhرب qبل تحريم ima qorna ولhاda waرd أن الصحاaبة رضوان رضي الله عنهم saa darteed waxaa soo aroortay صaxaabada طبcadan eh, haystay kuma qorna صaxaabada waxaa soo aroortay لما نزل تحريم الخمر وأنها رجس من عمل الشيطان قالوا كيف بأصحاaبنا الذين mاaتوا وhy في بطونهم waxaa soo arooray markii ay soo degtay ayada xaaraantinimaysay khamrada la yiri khamrada cabitaankeeda waa rijsi waa wax xun waa min camal shayطaani markii la saxaabada qaarkood waxay yihahdeen maxaan ku samaynaa dad fara badan asxaabteena jiro khamradii cabi jiray dhintana iyadoo caloosheeda ay ku jirto oo ayadan aan la socon maxaanu ku samaynaa rasuul allah fanazla qowluhu tacaala markaas waxaa soo degay ilaahay aayadiisii ahayd laysa calى aladiina aamanuu wcamilu الصaalixaati junaaxun fima طacimuu dadka mu'miniinta ah ee camalka wanaagsan la yimid wax dembiya oo ka saaran male wax alla waxay cuneen oo horay ay u cabeen oo khamradii إdا ma اتقوا وآmنوا وcamilوا الصاaلحاaتi ثuma اتقوا وآmنوا ثuma اتقوا وأحسنوا hadday تaqوى la yimaadaan oo imaan la yimaadaan iyo camal صاaلحa تaqوى iyo imaan iyo wanaag hadday la yimaadaan waxaaso dhan waa loo cafinaya والله يحب المحسiنيiن ilaahay inta wanaaga samaysan waa u jecel yahay فعdر الذيiنa شharبوuha qبلa التحريiم بكونهم kanوا متقين ilahay wuxuu u cudray dadka cabay intaana la xaaraantinimaynin ka hor waxaa loogu cudray maxay ahaayeen dad متقيina وإنما يكون الإثم في فعل المحرم بعد التحريم لا qبل ذلك dembiguse wuxuu ku jiraa markuu qofka uu xaaraanta uu la yimaado marka la xaaraantinimeeye kadib laakiin intaan la xaaraantinimayni qofku wuxuu hore u sameeyey dembi ma aha walaka an taqula mثla hada في جamيع الواaجiبaaتi والمحaramaat sidaasoo kale ad ka oran kartaa ama ka dhihi kartaa wax all wixii waajibaada iyo wax all wixii محaramaad الرasuل صلى الله عليه وسلم laysa بxاakim rasuulka عليه الصلاaةu وaسلام xaakim ma aha ilahay baa xaakima lakiin rasuulka aليه الصلاaةu وaسلاaم xugum jeebkiisa kalama iman karo oo dadkii wuxuu doono iskama ilin wax all wixii rasulka aليه sl kasoo fula waa wax ilahay xaggii ka yimid الرasuل صلى الله عليه وسلم مبلغ عن اللahi taعaaلى أحكاaمa rasuulka wuxuu ilahay ka gaarsiiyey أحكاamtiisa ilahay أحكاamtiisu gaarsiiyaa fahuwa laysa مشharعا maaha mid wax sharciyeeya وإنما مبلغ وناaqل ومبين للتشhريiع waase alla wax gaarsiiya waa rasulka aليه الصلa sلام waa rasul aليه الصلa sلام maaragta rasul wax gaarsiiya wanaaqilun soo guuriya wixii loo sheegay mubayinu cadeeya litashriici sharcigu cadeynaya ila rasulka ala sl marka doorkiisa waa maxay inama calayka albalaag doorkiisa waa maxay naaqil doorkiisa waa maxay mubayin intaa wey doorka rasulka alayh الsalaatu wasalaam ee isaga intuu fekero waxaana waa xaaraam waxaana waa xalaal rasulka alayh الslat slam kama keena madaxiisa qaala allahu tacala ilahay wuxuu yihi fadakir inama anta mudakir rasuul allah waani adigu waxaa tahay uun mid waaniya lasta calayhim bimusayطir ma tihid mid bimacnaa lagu saliday wuxuu ilaahay udana uu yihi وأنزلna إlayka الذikra litubayina للnaasi ma نuزila إlayhim waxaanu kuu soo dejinay qur'aanka saa dadka ugu cadaysay wixii markaa laguu soo dejiyey wuxuu kaloo ilaahay u yihi in calayka ila البلاغ nebigu wax kaloo ku saaran male aan ahayn gaarsiin ويfhamu ذlika أيضا min الآيaة المتaqadimة arinkaa waxaa laga fahmaya aayaddii soo hormartoo kale wahiy qowluhu tacaalى waa aayaddii ilaahay uu leeyahay in الxukmu ila lilah xukumka uma ahaani ila ilaahay mooyaane fahiya aayaddu ihbaat waa sugid oo xukumka ilaahay loo sugay wa nafyun waa diidis iyo reebis oo waxay diideysaa xukumkay ka anfinaysaa wixii ilahay ka soo horay ay اlxukmu lilaahi xukumka ilahay baa iskale walaysa ligayr اllahi xukmu ilahay wax ka soo haray xukm ma laha fahada nafyu lian yakuna اlxukmu liaxadi gayrihi tacaalى kanu marka waa nafyin la nafyinayo inuu xukumka u sugnaado ilaahay waxaanan ahayn wa ama qowluhu tacaalى qowlka ilaahay ee leh ina anzalna ilayka اlkitaaba biاlxaqi nebi maxamedo waxaanu kuu soo dejinay kitaabka ilaahay biاlxaqi ay inzaala multabisa biاlxaqi soo dejin ku dheehan xaq baanu kuu soo dejinay ujeedaduna ay tahay litaxkuma bayna الnaasi dadka saad ugu xugmidin dhexdooda bima araaka allah wuxuu ilaahay ku tusiyey aayadda sidaa ah falaysa macnaahu macnaheeda ma aha takhwiila الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam alxaqa nebiga in la siiyo xaqa ah fii an yaxkuma bima ra'aa min cindi nafsihi rasuulka inuu dadka ku xugmiyo wax alla waxa isaga nafsadiisa ugu muuqdo taas macnaheeda maaha in la yihi caqligaaga ka shaqaysiyi maaha bal macnaahu ayadda macnaheeda waxay tahay inaka tuطabiqu xukma اllahi calayhim nebi waxaad ku tabiiqinaysaa iyagii xukumka ilaahay faاlxukmu اlilaahiyu caamu mujaradun xukumka ilaahay waa mid caam ahaan oo guud ahaan u dhaca waana mid mujarada oo wax oo dhan markaa ka dharla wey wالrasuulu salى اllahu عalيه wasalam inamaa yubayinu inطibaaqahu calى اlwaaqici اlmufradati wayulzimu bihi rasuulka alah sala slm wuxuu cadaynayaa un xukumka inuu ku tabiiqsamayo dhacdooyin gaar ah wuuna ku ilzaaminaya uu leeyahay waxaan ninkii sameeye gacanta laga goynaya maxaa yele aayad baa tiri qofkii zinadan sameeyo waa la rajminaya maxaa yeel ayad baa tiri qofkii intaas khamro caba waa la jeedlaya maxaa yeel ayad baa tiri habkaa inuu rasuulka alah salatu salam uu tanfiidki buu leeyahy rasulka ala slam fulintii oo executionki buu leyay rasulka alah salat slam ee maaha inuu isaga dhankiisa u kala imanayo wadalika yaxtaaju ilىa ra'yin minhu wa arrinka sidaas oo ah, in aayaddii iyo xukunka lagu duldejiyo waaqica mucayana ama dhacdo mucayana taa wuxuu gaga bahanya rasulka alah sala slam marka ra'yi xaggiisa ijtihaadkiisa loo baahanya ويؤيد hada الفahma qowluhu tacaalى fi الآيaةi الأخرى fahamka kan hadda aan isku dayeyna inaan kuu soo dhoweyno waxaa adkeynaya ilaahay hadalkiisu aayadda kale uu ku yihi wa an ixkum baynahum bima anzl اllah nebigo waxaa dhexdooda ku xukmida wx ilahay kuu soo dejiyey marka isma burinayaan in اxukmu ila lah marki lu yihah hala soo boodin de waa l litaxkuma bima araaka allah de tanna waxaa fasira wa an ixkum baynahum bima anzl اllah qeyd baa marka jira w min huna kanat الsunaة dليiلا شharعيا lا min حayثu inaha صاadرة عan mحamedi slى الlaه عليه وsلم لذاته meesha marka waxaan ka soo baxnay sunadii waa daliil sharci ah taasuna macnaheeda maaha taas oo aan macnaheeda aanan ahayn in ay rasuulka aليه الصلa sلام ay kasoo fushay bal min حayثu inaha dاlaة عalى أحكاam الlahi taعaalى maxaase waxayse sunada daliil u noqotee maxaa yeel waxay kutusinaysa axkaamta ilaahay subxaana wa tacaala marka waa muhiim masaladan iyada qaacidadan aad bay muhiim u tahay waxay madaxa ka garaacaysaa nimanka la taagan oo sunada lama soo daliishanin waxaan soo daliishanaynaa keliya qur'aanka ee lagu magacaabo alqur'aaniyuun inkastoo mabaaxif sunna aan u dayn doona meesha marka kow qaaciduu soo dhisay sheekh wuxuu yihi xugum oo dhan waxaa iskale ilaahay rasuulka arinka inuu fuliyo wixii loo soo dhiibtay inuu gudbiyo wixii la baray inuu dadka ku tabiiqiya mooyaane dowr kale oo rasulka ala sl slm gudanayay ma jirto markuu soo sugay ayuu wuxuu leeyahy hadaba xadiid kastoo rasulka ala sl slm ka soo fulay macnaheedu maaha in uu isaga ra'yigii uu ka yiri ama wuxuu isaga u keensaday inuu yiri xadiid kasta waa amar ilaahay maa litubayin linaas ba lihi wuu cadayna rasulka alيه الsalatu wasalaam axaadiidta marka kama dhacdo aayaadka qur'aanka axaadiidta meesha aayaadka qur'aanka la mariya la marinaya xadiidka iyo aayadda qofkii xadiid inkira wuxuu la mid isagoo ayada qur'aanka inkara wma yanطiqu can اlhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa marka waa xugum sharciya taa in lagu baraarugu leeyahy marka dad ba waxay u fahmaan marka eh, masaladan arasul sal lay sl laysa bxaakim marka laleeyahay wuxuu ku riixayaa dadka fahamka khaldan haysta ee eh, eh, leh axaadiisa maadama rasulka ala sl sl ay ka timid rasuulkan uu bini aadam u u khaldami karo usan uu samayn karo marmar isagoo caraysan uu wax sheegi karo sidii munaafiqiinta ay lahayaan oo kale waxay leeyihin axaadiisa ma soo deliishanayno dad fara badan oo uxuun iska raaco haddaba baaltooga soo galo o aad arkaysid waxbaa la sheegaa bay maqleen hebel rashid miday dhahaan oo iska khariban oo eh, ku xeran eh, jamaacaadkan bakistan iyo meelaha ka asaasma ee lasoo taagan alqur'aaniyin kuwaas iska daba dhigteen wax kastana maanta waa lasoo wada waad garan kartaa marka waxaan udaynayna sunada iyo faahfaahinteeda meesheed markaan gaarno aladilatu almukhtalafu fiiha laa tacni ana tamata xaakima gayr اllahi adilada laysku garab maro tusmooyinka la isku haysto cadaymaha buuqa ay ka taagan yihiin oo culammadu isku qabtaan taasu macnaheeda maaha inuu jiro xaakim aanan hayn ilahi subxaana wa tacaala haddii aad aragtid adilo la isku khilaafay taasu macnaheeda maaha laba xaakim inay iskhilaafeen macnaheeda maaha taasu had marka cadaynaya man qaala maala ruuxii yihahdo kale alijmaacu xuja culamada qaarkood hadday yihaahdaan waa siday u badan yihiin alijmac xuja qofki yihahda falaysa macnaahu taa macnaheeda maaha ana اlummata ummadii إida أجmacat calى amri amar hadday isku waafaqdo faqad jacalathu sharcan inay sharci ka dhigta macnaheeda maaha ilan wuxuu rabaa haddana wax kastoo madaxa soo geli kara haddii la yihi xaakimka waa ilahi subxaana wa tacala okay qur-aanka waan qaadan haddii la yihi rasuulka alayه الsalatu wasalaam min cindi nafsihi kama keenine wuxuu fasiraya qur-aanka waaya sunada noo soo dhaweey laakiin ijmaca qiyaaska intee nooga wadab wadaan baa iman karta su-aasha sidaas oo kale mogta marka wuxuu leeyay taasu macnaheeda maaha ummaddu inay wax sharciyeeda bal macnaahu أنها إذا أجمعت على أمر bal macnaheedu wuxuu yahay hadday ummadda isku waafaqda arin fadalika أmaaraة عalى أna xukم الlahi fي tilka الmasأlaةi huwa ma أجmacu عalayh taas waxay calaamo u tahay in xukumka ilaahay oo masalada uu ka lahaa ay tahay waxay dadka markaa isku waafaqeen وhaakada yuqaalu sidaa baana laga dhahayaa oo bmacnaa aad ka dhihi kartaa في qwل الصحaabiyi صxaabiga hadalkiisa oo kale والقiyaas masalada qiyaaska la xiriirta والاsتصلاح la xiriirta والاstixsaan la xiriirta ha isku daalini marka alqiyaaska kan mxuu yahay الاsتصلاح mxuu yahay wa aladila المkhتلف fiiha noo iman doonta markaanu ka baxno alkitaab والsuنة والإجmاع والقiyaas markaan ka baxno waxaa noo iman doonta toddoba adilo oo lagu magaca aladila المkhتلف fiiha taabuu ula jeedaa marka aladila المkhتلف fiiha waxaa loola jeedaa masaa'il la isku qabtay adilo mcayano laysku qabto lyidhi adiladan ma usuubata in lasoo deliisha mise lama soo deliishanayo istixsaanki o kale daliil ma usuubada mise uma usuubado alistislaax daliil ma usuubada mise uma suubado almasaalix اmursala daliil mayay usuubataa mise uma suubado masaa'il waxaa jira adilo dhowra oo ka soo hartay arkaantii afarka ahda asaasiga usuul fiqiga igu taagan yahay taa marka booskeeda noogu imaan doonta wuxuu yihi kuwaasoo kale oo dhanna arintaas baad ka dhihi kartaa wey وغayriha min adila wixii ka soo haray cinda man akhada biha waa haddaanu qabano qolyaha marka qaatay hadalkaa wuxuu ishaarayaa uu ku tilmaamaya inay jiraan dad diiday oo yihi waxan oo dhan ma shaqaynayan waxaa shaqaynaya alkitaab والsuna wixii lamida fahiya cinda alqaa'iliina biha kuwa adiladaa leh oo leh waa lasoo deliishan kara agtooda waxay ka tahay dalaa'il calى xukmi الlah wax tusiye xukumka ilaahay walaysat muujibaة liلأxkaami lidaatiha adiladaasu ma aha mid iyada daatadeed aحkaam u waajibida yaعnي adiladaas awood umal inay xukuم sharciga keento ah waxay muujinaysaa xukumka ilaahay masalada uu ka doona ilahay subحaanaه wataعala masalada uu ka rabay inuu sida sida ahayd taa muujinaysaa waa masaaئisha ugu muhiimsan marka usul fiqiga la joogo faahfaahinteeda booskeedan u deynayna in shاء الlah wakada kul saa waxaa kuula mida arin ah walbo oo miman xaggii ka yimid تجiب طاacaتهم شharcا ay waajiب tahay in loo hogaansamo يuطaacuun kuwa waa loo hogaansamaya إida kana الlah amara بطاacatihim hadii ilahay uu faray in loo hogaansamo وykun الإثم الثاaبت عlى man khاalفهم لma yتضمنه ذلك min مkhاaلفaةi أمر الlahi taعالى الذي amara بطاacatihim dembigana wuxuu ku duldegaya qof kasta ee khilaafay dadka la yihi hal adeeco maadaama in iyaga la khilaafo ay xambaarsan tahay khilaaf la khilaafay amarka ilaahay maada ilaha ku amray maala ilahi subxana wa tacaala wuxuu yihi hala aطeeco hebel hala aطeeco ama masalan haddii ulamri ay joogaan oo kitaabka ilahay idinku xukmina hala aطeeco khilaafka la khilaafaya maxaa meesha ka dhalanaya waa khilaaf amarka ilaahay la khilaafay maxaa l taacadooda waxay soo hosgelaysaa طaacat allah subxaana wa tacaala walidalika ulamriga marka la adeecayo ilahi subxaana wa taعala markuu yihi aطiicu اllaha markuu yihi وأطيعوا الرسuuل wa uli اlamri aطiicuu ficilka waa joogaa aطiicu اllah wa aطiicu rasuula ficilka طaacada wuu joogaa lakin wa uli amri marka la sheegay ficilka lama soo celin lakiin marka laga hadlayay tii ilaahay aطiic waa la sheegay ficilkii wa aطiicu rasuula ficilki waa la sheegay oo طaacada tii ulamri marka la gaara ficilka lama sheegin maxaa arintaas ay muujinaysa xikmada ku jirta waa maxay aslanba ulilamarku daaco gaara uu leeyahay ma laha daacadiisa wuxuu ku xirantah intuu ilaahay rasuulkiisa adeecayo labadooda hadii u adeecana ilahay rasuulkiisa haduu adeeco taasi marka soo hoosgelaysa marka isaga daaca mfrada markaa ma laha in isaga la adeeco waa amar ilaahay uu bixiyey isaga in la adeeco markuu ilaahay u adeeco waa amar ilahi subxana watacala uu bixiye haddaanu ilahi subxana watacala aanu adeecin oo dastuurka aanu dadka ku tabiiqin in la adeeco ayaa meesha ka baxaysa way macnaha ay leeyihin culamadu marka huna معناها mrka الاسم الثابت على من khالف لma تضمنه ذلك مخالفة أمر اللhi تعالى الذي أمر بطاعة وk المجتهدون haddana waxaa imanaysa masalo kaleo nimanka muftiyiinta ah ninka muftiga ah ama markii majaamiع فiqhiya maanta jirta masaaئل fara badan oo تstajid calى الsاaxة oo soo dirido ay timaada ha ugu badnaadeen kuwan yurub ka dhaco kale culima u fariisato jawaab baa la bixiya bog baa laga qora lasoo kuwaasoo kale marka ma tashriic bay arinta muujinaysaa wy المجتهدوna أيضا laysuu xاakimiin iyagona xاakimiin ma aha المجتahidu ninka caalimka ee muftiga awooda ule اجتihaadka إda اsتنبطa xukما xukم haduu la soo baxo fيi masألaة اجتihaadiyaةi masأalo min masaaئiشha اجتihaadka ay ku banaan tahay u kala soo dhex baxo fahuwa laysa xاakima xaakim ma aha وإنما huوa مخبir wuxuuse ka waramayaa un عan أنahu يظهر lahu inay u muuqato أن حكم اللahi تaعaaلى ilahay xukمkiisa في المasألة uu ka yihi huوa kذا وkذا مima أخبر bه oo ah wixii ilahi سubحaنه وتaعالى marka uu sheegay وإنما huوa مخبر عن أنه يظهر lahu أنa حكم اللahi تaعالى في المasألة huوa kذا وkذا inuu yahay oo mima أخبara bihi wuxuu sheega markaa ka mida ninkan ilan caalimka markuu fatwada uu bixinaya macnaheedu maha inuu jeebkiisa wax uu ka keenayo waa in wuxuu ka hadla waa مخبر ilaahay wuxuu yihi rasuulkiisa wuxuu yihi ijmاع umada wuxuu ahaa waxaa laga fahmay inuu dhaha maahane ee taasi macnaheeda ma qof awoodu leh waxaan anaa xaaraantilmiyey anaa xalile taa ilahay baa iska leh wey ثuma ina شharc الlahi taعaalى ثuma ina شharc الlahi yأmurhu bاlcamali fي khاaصaةi nafsih ilaahay sharcigiisa marka wuxuu farayaa inuu ruuxa isaga ku camal falo horta isaga uu ku camal falo bima galaba calىa ظanihi can anahu الxaq sida maladiisa ku awood badan inuu xaq yahay وأn يftيi bه maن اsتفتاah inuuna ugu jawaabo qofkii ka jawaab dalba وأn yubayinahu للناasi بqadri xاaجة dadkan inuu u caday intay u baahan yihin mثل ninkan waa mجتahid masألa baa u muuqatay kow horta waxaa saaray inuu isaga ku camal falo ilan maadaama caalim uu yahay nusuustii o dhan inta meel walbaba uu ka maray waxbaa usoo baxay sidaasaa haalibu daniga horta isagaas taasa saaran number laba waxaa kaloo saaran qofkii su-aal weydiiyena inuu ugaga jawaabo habku isaga u fahamsan yahay ta sdexaad waxaa kaloo saaran dadka marku u cadaynayana inta xaajada ee loo baahanya masaladaas marka loo baahanya keliya inaanu dhaafin ee masaa'il kale aanu dhab aanu gelin weye amaba howlo kale aanu la iman intan marka waxaan o dhan markii aanu soo fahmnay wuxuu leeyahay marka aharu fahmi hadihi اqaacida raadka fahamka qaacidadan in la fahmo raadka ay ku yeelan karto noloshii wixii o dhan wuxuu leeyahay min aahaari fahmi hadihi اqaacida raadka ay qaacidadan fahmkeeda ay yeelan karto iyo saameynta ay ku yeelan karta waxaa ka mid a an yakuuna اlmutakalimu ruuxa hadlaya fii bayaani اlaxkaami ka hadlaya axkaamta caddaynteeda axkaamtii asharciyati ee ahayd ruuxa inuu ahaado mutahabitan fيma yaquul inuu hubsado waxa uu leeyahay yani qaacidada natiijada ka baxayso amaradeeda waa maxay miraheeda muxuu yahay mar haddaa ogaatay rasuulkan mblig can الlahi uu yahay mar hadaa uu qofkii caalimka ogaado in markuu hadal uu sheegay uu ka turjumayo ilaahay qowlkiisi qowlka rasulka aليه الsalatu wasalaam waxaa saaran qof kastoo afka kala qaadaya ee ka hadlay shay diiniya inuu horta madaxiisa ku qufulo oo ogaado in uu ilaahay subxaanaه wataعala uu ka turjumayo kadibna ay saaran tahay inuu iska hubsado kelimada afkiis ka soo baxaysa fahuwa in qaala haduu yidhaahda kadaa xaraam sidaa waa xaaraam aw kada xalaal ama sidaa waa xalaal hadduu yidhaahdo inamaa yukbiru can illaahi tacaala maxaa yeele wuxuu ka hadlayaa un keliya ruuxa isaga ilaahay anahu xarama aw axal inuu ilahay waxaan xaaraantinimeeyey xalaaleeyey taasuu ka hadlaya markaa ogaado wey anahu xarama inuu xaaraantinimeeyey aw axala ama uu xalaaleeyey قال الله تعالى إلهي وحر ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ولا تقولوا هيسكدي هنا لما تصف ألسنتكم الكذب لما تصف ألسنتكم الكذب وحكستو عربيدي ما أي تلمامان وأي سفايان oo beenaha iska dhihina hada xalaal wahada xaraam hala soo boodin litaftaruu calى اllahi اlkadib saad ilahay ugu been abuurataan ina aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadib kuwa ilaahay ku been abuurtaaye laa yuflixuuna ma liibaanaan arintaa iyadaa marka waa digniin bay waxay u tahay qof kasta ee bimacnaa ku fududaan kara inuu yihah waxan waa xalaal waxan waa xaaraam ama bulshadii wax xalaal ka xaaraantinimeeya shay xaaraamana u fasaxa masaaishaasu masaa'il sahlan maaha qaacidada maanta la qaatay wayna edbinaysaa waxay noo tilmaamaysaa inaan lagu fududaanin cadam الtasaruc fi masأalati maada fi اfataawa اlmutacaliq bاxalaal wاxaraam inaan lagu fududaanin bay arinta noo tilmaamaysaa qaacidadan fayaxmiluhu hada calى طalb الdaliil اmuhbiti lima yaquul arrinkan markuu ku xambaaraya in uu raadiyo daliilka arrinkaas sugaya masala lagu weydiye horta daliilkeeda raadi fain lam yajid daliila صaxiixan haddaanu helin daliil صaxiixa kafa can اlqowli waa ka aamusaya ila cinda daruurati daruura inay noqoto mooyaan daruurada markay timaad xitaa muxuu leeyahay wayaquulu xiinaidin goortan wuxuu leeyahay haadaa ra'yii kan waa ra'yigeyga ma laha diintu waxay qabtaa maya waa hada ra'yi sidaas ii muuqata aw uxibu kada anigu saasaan jeclaan lahaa aw akrahu kada ama arintaa anigu waan kohanaya walaa yansibhu ila sharci sharcigiisa u tiirin maayo kama huwa adabu ala'imati fi mili dalik sida adabka aimadu ahaa radia allahu canhum waqad gafala can dalik arinkaa waxaa ka dhoohnaaday kahiiru min mutaahiri fuqahaa in fara badan oo fuqahada dambe ah oo fatwada un iska soo gurayo biladbe marka waxaa fiican culimadu waa arkay akrahu yukrahu waatanay soo celceliyan kelimaad aad iyo aad u qurux badan wayabduu li waxaa ii muuqda ويظهر lii meesha waxaa iga soo baxay مثلا ilayhi الqلب أmyل qalbigu saasuu jeclaan lahaa kelimaadkaasaa la isticmaala lakin ilaahay baa yiri iyo waxaan waa xaaraam inuu qofku uu iyado sideeda usoo mutaxan oo usoo tuuro arintaa arrin sahlan w af adayg aad u weyn wa min aathaari fahmi hadi الqaacidati ayضا qaacidadatan fahamkeeda hamaraadka ka dhashay waxaa ka mid a an nafhama ana kula qowli qaalahu qaa'il yansibhu ilى الsharci falasna mulzamiina bihi in qowl walbaba oo qof uu yihaahdo isla markaana uu u tiiriyo sharcigii inaynan ku khasbanayn qowlka inaan qaadano maa lam yأti bima yuhbit maa lam yaأti bima yuhbitu ma yaquul haddaanu la imanin wax sugaya wuxuu leeyahay qof baa fatwo bixiyey kuma khasbanin fatwadaas inaan naga qaadan ilaa inuu keeno mooyaane daliil cadaynaya faina الsharca laa yahbutu biaqwaali الrijaal sharcigu kuma sugnaado rag hadalkiisa hebel sheekh fulan baa yihi arrintaas uma soconayso waa in daliil meesha la keeno qaala الlahu tacaalى ilahi wuxu qul inamaa xarama rabiy الfawaaxish rabbigay wuxuu xaaraantimay fawaaxishta aayaddu way socotay waxaa la yihi وأn taquluu calى الlahi ma laa taclamuun inaad ilaahay ku dul sheegt ama ilaahay aad ka yani aad ka tiraahdaan oo ilahay wixii ku saabsan waxaydan ogeyn inaad ilahay ka sheegtaan ilahay subxana wa tacala wuu xaaraantinimay fain kaana alqaa'ilu daa sulطaةi sharciyaةi tanfiidiyaةi haddii ruux hadalka sheegay uu yahay qof u saaxiba sulطo sharci ah ee wax fulin karta sida kalqaadi o kale ninka qaadi o kale fatwo keliya ma bixiya awood wuxuu leeyahay inuu qofkii qofkii diidana uu xabsi u geliyo ama khalaamey wuxun uu sameeyo wاlamiiri oo kale ninka madaxda wa qaa'id اljeishi oo kale ninka ciidanka abaanduulaha u ah wanaxwihim iyo kuwa soo halmaala wa akhada bira'yin mucayan isla markaana qaata ra'yi gaara madhab buu qaatay ama shaafici buu qaatay ama axmed buu qaatay waxbuu qaatay fii mas'alaةi khilaafiyatin oo arinka uu ka hadlayana ay tahay masale laysku haysto biالnisbati ilى waaqicati mucayana waaqaco gaara marka laga hadlayo wajabat طaacatuhu fi tilka اlwaaqica waxaa waajiba ninka amiirka marba hadiiba uu meel u dugsanayo in la adeeco loo hogaansamo arintaa keliya maa lam yukhaalif nasa sharciya aw asla صaxiixa haddaanu khilaafin nas sharci oo meel yaal ama asli sugan oo nusuustiiya wاdaliilu qowluhu tacaalى taana waxaa u daliila qowlka ilaahay ah ya ayuha aladiina aamanuu aطiicu اllaha وaطiicuu الrasuula uli اlamri minkum muminiin haddaad tihiin ilaahay aطeeco rasuulka aطeeca kuwa maamulka idin hayana aطeeca fanuطiicuhu waanu u hogaansamaynaa وإن كنا نرى أنه مخطئ aabا u argna inuu gefsan yahay ويكuن ذلكa حفظا لنظام الجماعة ariنkana wxuu ahaanaya ilaalin la ilaalinayo systemka iyo nolosha bulshada iyo nidaamkeeda مaعنaha waxaan kaga baxnay أن الحاaكم هو الله الباب الثاني hadaa soo فهمtay أن الحاaكم هو الله waxaan u gudbayna alxukm الsharciy xukumkii sharciga ahaa alaxkaamu الsharciyatu axkaamtii sharciga ahayd qismaani waa laba qaybood alأwal axkaam اctiqaadiya axkaam caqiidada la xiriirta watubxaثu fi cilmi اlcaqaa'id booskeeda so meeshan maahano waxaa lagu baara cilmi اlcaqaa'id والثاني أحكاam فرعية أحكاam شharciya فرعiya buu leyahy waa tana tan labaadna waa أحكاam فرعiye ah waa فقigii marka hadduu noo cadaynaya wuxuu leeyahy تacriif الحكم الشharciي الفرعي waxaa la qeexayaa xukunkii sharciga ahaa ee farciga ahaa darsigan muhiim wey الحكم الشharciي الفرعي marka la qeexayo huwa khiطاab الlahi waa hadalka ilaahay الذي yتacalaq ee la xiriira بأfعاaل العibaadi adoommada falkooda falalkooda la xiriira bالطلب iyadoo wax laga raadinayo aw التkhiiri ama wax loo dooran siinayo le waan waxaan kala doorta aw الوضci amaba mawduuca min الlahi calaamaة للتkliif oo xagga ilaahay laga dejiyey iyadoo calaamo ama astaan ah takliifka qeexitaanka wuxuu kala baxaya markaad misaalka cabaar aad la socotid iyadoo duuduuban alaxkaamta farciga marka laga hadlayo axkaam waxaa jirta sideedaba ilahay xaggii ka timid asalaatu maala waajiba in la cuno bakti waa xaaraam laba ragco in la tukado waa mustaxab salaada marka lagu jiro in la milicsado waa makruuh in khanaa'imta la cunaayo waa shay banaan waa axkaam takliifiya haddana waxaa meeshii garab taagan axkaam laguma axkaam wadciya maala bizawaali الshamsi tajib الظhr duhurka wuxuu waajib noqda qoraxda markay bartan ka zuusho salaad ma ansaxda ilaa طahaaro mooyaane hooyanimada waxay mancinaysaa in meesha guur u yimaado in cano la kala gataayo waa صaxiix in khamro la kala gataayo waa fasid waxaa lagu magacaaba axkaam wadciya sidee kuwan lagu magacaaba axkaam ah takliifiya kuwan loogu magac axkaam wadciya waa misaalka arinta uu kala saarayo waana wax muhiima oo duruusta marka aad iyo aad marka la xiriiro aan u dayna marka sheekha iyo hadalkiisa undur اlamhilaةa اlaatiyata waxaad indhaha la raacdaa tusmooyinka iyo tusaalooyinka soo socda laba colom buu u sameeyey marka colom a iyo b wey alif iyo ba alif iqaamaة الصalaaةi waajiba hadalka bes waxaa duuxdaa un keliya tacbiirkiisa u dhacayo iqaamaة الصalaaةi waajiba salaad in la tukadayo waa waajib number labo aklu اlmaytati xaraam in bakti la cunaayo waa xaaraam number saddex rakcataa alfajr mustaxabataan laba ragco oo fajra in la tukado salaada fajrka ka hor waa wax mustaxaba wanaagsan aliltifaatu fi الصalaati makruh qofka isagoo salaada ku jira inuu milicsadayo waa la kohanayo makruh alaklu min alghanaa'imi xalaal in haniimooyinka wax laga cuno waa xalaal kolomkaas uu dhamaado ba colom b aad marka bizawaali الshamsi tajib الظhr qoraxda markay bartanka ay ka tagto ayaa duhurka soo gelaya laa tasix الصalaaةu ila bالطahaarati salaad ma asaxayso ilaa qofki inuu طahaaro qabo mooyaan saddex alumuumaةu hooyanimadii waa motherhoodkii maanicaة min صxaةi الزawaaji waxay reebaysaa in zawaajkaas asaxo bimacna qof ay meeshan haddii mar ay hooyo meesha ay joogto zawaaj iyo meesha ma iman iyada lama guursan karo gabar kula dhalatana ma guursan karti wama ilaa dalik wixii o dhan ba meesha soo gelaya baycu labani صaxiix caano in la kala gataayo waa shay صaxiix meesha waa maxay waxaa kuu banaan marka shilin kaa soo galay inaad isticmaali kartid wey baycu اlkhamri fasid khamre in la beeciyo waa shay fasid bimacna shilin kaa soo gala xalaal kuuma ah wey marka muxuu ila diiday amhilada meesha u keenay laba kolon buu dhigay wuxuu rabaa marka inuu fahamsiiyo laba xukmi takliifiyo midna uu lagu magacaabo maxay takliifi midna lagu magacaabo wadci laba xugun buu kufahamsiinaya ula jeedaa midna waa takliifi midna waa wadci marka wuxuu ku leeyahay midna wuxuu ku tacaluqaa biafcaal cibaadi biطalbi aw الtakhiir aw اlwadci buu yihi tiya marka isagan udaynana wuxuu yihi marka sheekh إidaa nadarnaa haddaan u kuur galno ilى اأmhilaة اaatiyati ilى amhilati ilى amhilati الطaa'ifati alif tusaalooyinka lagu bixiyey colomka alif e haddaanu indhaha la raacno najidu waxaanu helaynaa ana alqaa'ila laha qofka hadalkaa leh qofka le iqaamaةu salaati waajib aklu maytati xaraam qofka hadalkaa leh يخبر عن الشhرع inuu ka waramayo شharciga ilaahay oo sidee ah أنahu يطلب mina فiعلا أو tarkan inuu ilaahay wxnan ama naga raadinayo oo naga dalbi waxaan sameeye ama ilahi subحaanaه وataعaلى oo naga dalbi inan wax ka tagno intaa kama baxsana qaybta koowaad ama waxaan samee ama waxaan ka tag kama baxsana mثaلا يطلب mina الصaلاaةa xatmا ilahay wuxuu naga dalbayaa inaan tukano saلaada waajiب w في المiثاaل الثاني miثaalka labaadna yadlubu tarka akli almaytati xatma wuxuu naga dalbayaa inaan ka tagno in meyto bakti la cuno oo waxa leeyahay ka taga waa xaaraan wa fi الثالث number saddexna yadlubu ficla ragcatay اlfajri targiiban wuxuu naga dalbayaa in laba ragco oo fajr aanu tukano salaada fajr ka hor waana arin laisjeclaysiinayo wa fi الraabic miثaalka afaraad yadlubu tarka اlاltifaati fi الصalaaةi targiiban wuxuu naga reebayaa in qofka iyadoo salaada uu ku jiro geesaha uu milicsado afartaa miثaal haddana wuxuu yihi ama fi miثaal الkhaamis miثaalka tusaalaha shanaad fahuwa yukhayirunaa wuxuu bimacnaa noo na dooransiinayaa bayna ficli اlأkli in bayna ficli اlأkli wa bayna tarki lidalika اlأkl in la cuni karo iyo in laga tegi karo yani waa maxay hadda min alghanaa'im xalaal sooma shaygan waa xalaal marki l macnaheedu inaad maantaran aad iska wadid miya aad baliiqdid miya haddaad doonto waad ka tegi karta haddaad doonta waad cuni karta aday ku jirtaa wy intaa markuu fahamsiye wuxuu ku yidhi haddana walamaa kaana أdاء kuli min الficl والkف canhu yqtadي kulfaة وmashقة sumiya طلبhu تkliifa marka maxaa alaحكاam التkliifiya تkliifi lagu magacaabay walamaa kaana أdاء kuli min الficli mar hadduu ahaaday gudashada ficl walba la gudanayo wاlkafi canhu iyo marka laga tegayo yqtadii midkii keenaya kulfatan kalif iyo وmashaqatan dhib sumiya طalبhu isweydiintiisa iyo in layska dalbayo waxa lagu magacaba maay takliifa ويسمى الحكم حيiنئidi xكمkana goorta wa lagu magacaba maxay xكما تkليفيا xكم laisku klifay والضاaبط لذلك kaana waxaa qeydi kara mثلا ضاaبط u noqon kara oo iyado dhan koobi kara أن الحكم التkليفية xكمka تkليفiga ah muxuu noqonaya marka qeexitaankiisa mا طuلبa bه فiعل oo wixii فiعل laysaga dalbay أو kف ama ka tegis أو khayira baynahma amaba labada qofkii la dooransiyo kala dooro hadalkaa markuu ka baxay wuxuu rabaa inuu ku yihahdo marka iqaamatu salaati waajiba waxbaa samey lagu yiri mise waxbaa ka tag lagu yiri waxbaa samey lagu yiri habkee lagu yiri marka waa hab adag soo maaha waa waajib micnaha kama tegi karta أكل المyt حرام wbaa k tg lg m w samay ba lgu yihi wbaa samay wabaa ka tg lu yihi sooma katigitaanka lagaa dalba halu la egya waa shay aad aad u adag ragcata الfjr mustaxabaatan soo samay laguma dhihin waxa samay lgu yihi wa maxay waa salaada inaad la timaada lakin maaha xatmigii maaha sooma xatmi maaha haddana waxa l اlsfaatu fi salaati makruh haddana salaadii makruh marki macnaheed salaadii inay burto qofka haduu melecsado haddana waa l akl min اlغhana'mi xalaal waa aday ku jirtaa wey ama inta ka bax ama inta ka bax marka hadaad maqashid alأحكاaم التكلiفiya meel kas hadaad ku aragtid <clears throat> oo aad akrid waxaad ogaata aلأحكاaم التكلiفiya waa marka ilahay u le waxaan samee ama uu leeyahay waxaan ka tag ama uu leeyahay aday ku jirtaa ama samee ama ha samayne aحكاaم تكliفi kaasa lagu magacaaba diintoo dhanna aحكاaمta تكliفiga ku jirta waa intaas laa يukلف الlahu نفسا ilا وسع tasiirkeed waa sidaa samee ha samaynin kala dooro yani wax banaan oo asl fi ashyaai mubaaxa ay noqonayso taa marka waa axkaam takliifi weli samarada maynan gaarin aan gudubna marka kolomka b maynan aadin ama alamhilaة اlkhamsaةu alأkhrى laakiin tusaalooyinka shantaa ee kale ba ee colomka b ku yaal falaysa fiiha طalب walaa takyiir kuma jirto waxna lagaa dalbi maayo waxna lagu dooransiin maayo lagu dhihi maayo samee ama ha samayna maعa أنaha أحكاam فarciya iyadoo ah haddana أحكاam farciya oo فiqhiga iyadoo ay tahay baana haddana arrinku meeshaas aanu ahayn لأnnaha maxaa yeelay khiطاaبaaت min الlahi taعaalى waa hadalo ilahay xaggii ka yimid mutacaliqaة بأfعاali الcibaadi ee la xiriirta addoommada falkay samaynayaan فالmiثaaل الأول فiihi tusaalaha ugu horey soo qabo hadda tusaalaha ugu horey soo qabo أن اllaha subحaanaه وa taعaalى jacala zawaaل الشhamsi ilahay wuxuu ka dhigay qoraxda markay ka zuusho bartanka samada markay ka zuusho saa meel un u dhaqaaqdo calaamatan tusmu wuxuu ugaga yeelay iyo astaan calى wujuubi salaati salaada inay waajibtahay ko wanusiba ilayhi waxaana loo tiiriyey wujuubu salaati salaada inay waajib tahay kama fii qowlihi tacaalى sida ilahay qur-aanka uu ku yihi aqim الصalaaةa salaada og liduluuki الshamsi qoraxda markii ay bimacnaa ay iilato aayaddu marka macnahaasay tilmaantay duluug markii la gaaro salaada og hadda markaad misaalka in yar aad dul istaagtid misaalka kuma laha eh, salaadtuka kuma dhihin laakiin wuxuu ku yihi waktiga ee qoraxda meeshaas gaarta salaad baa lagaga baahan yahay marka amarka intee lagu xiray waxaa lagu xiray shay soo gelaya waktigiisa lagu xiray haddaan waktigaas la gaarin duhur miyaa kugu waajibaya kugu waajibi maayo waktiga haddii la dhaafo duhurka waktigiisa uu dhamaado taas waa mid misaalka labaad weli isagan u daynana shaarxa wuxuu yihi sheekh فأqم الصلاaةa xukm تakliiفiy w salaada tuko kama taqadam وduluuk الشhamsina bayaanu wuxuu cadayn u yahay للsabب اladي rabaط الlahu taعaalى bih wujuuba الصلاة sababta ilaahi subxaanaه wataعaalى ugu xeray arinkaa isaga salaadu inay waajibtaa marka wuxuu ku leeyahay وإiجاab الصلاaةi شhayء آakخر غayru jacli zawاali الشhamsi calaamaةi liwujuubiha salaadu inay waajib noqoto waa shay kale oo ka duwan in la yihaahdo zawaalka markay qoraxda ay gaarta calaamaday waajib u tahay waa laba shay kala duwan salaadan waa waajib lakin waxa la waajuubnimadeeda maxaa lagu xiray horta qoraxda meesheeda ha ka dhaqaaqdo wakada fi miثaal الثاني taa waxaa kula mithaalka labaad oo ah wadac allahu ahaarata wadaca allahu tacaalى aلطahaaraةa sharطa lisixaةi الصalاة ilaahay wuxuu طahaaradii uu ka dhigay shardi bu wuxuu ga dhigay salaadu inay asaxayso shardi waxaa looga dhigay salaada inay asaxayso salaadaada inay asaxdo ma rabtaa طahaaro okay falow fuqidat الطahaaraةu طahaarada hadii la waayo lam taصx الsalaaةu salaada mayan asaxin walaysa dalika طalba kaasna طalb maaha ilahi subxaana watacala kuma dhihin طahaaro qaado lakin waxaa lagu yihi salaadaadu ma asaxayso ilaa inaad طahaaro qabtid mooyaan waxbaa lagu xiray sooma horta soomar brosity waxbaa ka horeeya inamaa huwa xukm bifasaadi الصalaaةi cinda faqdi hada الsharطi waa xukm la xukmina salaadu inay faasid tahay marka la waayo shardiga kan number saddex wfi miثaal الثالث alumuumatu hooyanimo haddii ay meesha ay timaado jucilat maanicatan min sixati اlcaqdi waxaa laga dhigay mid mancinaysa in bimacnaa caqdi nikaaxa meesha u yimaado marba haddii hooyo meesha ay joogto wa fi miثaal الraabic mithaalka afaraad jucila صixaة اlcaqdi caqdiga kan contractiga la kala gelayo inuu صaxiix yahay waxaa calaamatan ba waxaa looga dhigay calى taratubi aahaarihi min xili اlintifaaci lilmutacaaqidiin in wax alla wixii ka soo baxaya caqdiga wixii ka soo baxa ama shilin ha noqdo ilan wax marka la kala gato qofna lacagtii buu qaadanaya qofna bidaacadii buu qaadanaya caqdiga marka waa saxiix marki la yihah wa maxay adna haddaad aad qaadatay alaabtii xalaal bay kuu tahay inaad isticmaashid hebelna hadduu qaato lacagtii xalaal bay u tahay lacagtii marka inuu isticmaalo macnaheed waa sidaa marka meesha waxaan ka faaidaysanana buu yihi contractigii labada qofood ay galeen oo wax ku kala gateen inuu saxiix yahay maxaa cadaynaya taratubi aahaarihi min xili اlintifaaci lilmutacaaqidiin labadii wax kala gadanayey in ay u suurtagal ay tahay in bimacnaa ay ku antafici karaan ay wax ka raadsan karaan oo qolo walbaba waxoodii marka xalaal ay u tahay wa fi miثaal الkhaamis mithaalka shanaad sooma jucila fasaad الcaqdi calaamaة calى taratubi calى cadami taratubi aahaari اcaqdi الصaxiix waxaa calaamo looga dhigay in caqdiga kan waxa ka soo baxay aanu صaxiix aanu ahayn haddii lagu yihahdo waxaan khamrada beecitaankeeda waa xaaraam haddii lagu yihi macnaheed waa shilin kaasoo galaan waa xaaraam shilin hadduu kaasoo galo ma isticmaali kartid mana sadaqaysan kartid wey inta marka kasoo hadla wuxuu ku yihi fahaadihi kuwan aad arkaysid anwaacun ukra waa nooc kaloo min alaxkaami axkaamtii ka mida wahiy sabab inta hadda nooma cadayno marka axkaamta wadciga marka shan bay u qaybsantaa hadduu kuu sheegaya waxaa la keliha asabab ko washard labo wاlmaanic saddex wالصxa afar wاlfasaad iyo fasaadki shantaa wey waxaa laga yaaba maanta haddii ay kutubta kale ahaan lahayd in maanta dhan lagugu daaliyo ma cadam wujuudihi اcadam wayalzam min cadam cadam lakin isaga misaal ahaan bu kuusa falsafada dhan buu kaa dheeraynaya marka wuxuu ku yihi haddaad maqashid الأحكام الوضعية waa شaن شhay ama waa saبب ama <clears throat> waa شharط ama waa maaنع ama waa صحة ama waa فaساad شhaنti مثاaل bay ku jiraan مثال kowaad مxوu مثال u ahaa بزawال الشhaمس تجiب الظهر مxوu مثاaل u ahaa saببkii goorma ilan salaada duhr inay waajib noqoto maxaa sabab u ah qoraxda zuusha number labo laa tasixu salaatu ilaa biطahaara maxay shardi u tahay salaada inaanay ansixaynin bishar qofki inuu weyse uu qabo number saddex nikaaxii maxaa xaaraam ka dhigay maxaa meesha jira maanic baa jira oo ah umuumadii number afar shilinka qofkii ka soo galay inuu kana caanihii uu cabo kana uu noocan ma uu qaato lacagtii maxaa saxiix ka dhigay maxaa yeele waaa meesha sixa meesha taal soo ma waxaa banay maxaa beeci baa saxiix noqday in bimacnaa la yihaahdo fasaadkiina waa maxay baycu اlkhamri fasid in la yihaahdo khamradana waa lama beecin karo lacagtii kaa soo gashana waa xaaraan maxaa keenay beeci baa faasida marka shantoodaas ma aadin sheekha jazahu اllahu khayra falsafadii ay geli jireen kutubta oo oo dadka madaxa ka daalin jirta ma yalzam min cadami اcadam min wujudihi اwujuud oo aad i aad u dhib badneed lakin kuu soo dhoweeyey marka alaxkaamta oo duuduub hadalka gunaanadkiisa muxuu noqonaya axkaam haddaad maqishid laba u kala qeybe takliifiya iyo wadciya takliifiya haddaad maqishid waxna waa lagaa doonaya ama waxbaa lagaa reebaya ama waxbaa lagu dooransiinaya way dhamaatay alaxkaam alwadciya iyadu wax ku weydiisan mayso laakiin wixii baa waxaa laga dhigay isbaaro meel taale waxaa lagu yihi ilaa aad kuwan soo martid mooyan wax soconaya malaha saan salaada ma tukan karta ila bizawaali الshams طahaaradaadu salaadaadu صaxiixa ilaa maada طahaaradii inay bimacnaa boqol kiiba boqol ay saxiix tahay mooyaane nikaaxii ma surtooba ilaa umuumadii inay meesha ka baxda mooyaane lbnkii xalaal ma noqona ilaa bmacnaa beyc inuu saxix noqdo mooyaane khamradii waa xaaraam maxaa yeelay aslan in la kala gataaxa wama ilى dalik marka waxa lagu magacl axkaam maxay alwadciya faa'iidadeeda waad ogaan doontaa markaan hore usii soconno walaysat hadihi اaxkaamu axkaamtan ma aha axkaama takliifiyata axkaam laysku kalifay maaha bal hiya axkaama wadciyaة wa axkaam calaamo loogu dejiyey wadciye marka maxay tahay hadduu kuu sheega marka لأnnaha mawduuca maxaa yeeley waa la dejiyey min allahi ilahay xaggiisa calaamaati lilaxkaam الtakliifiya xaalay tahay midii muujinaysa axkaamta takliifiga marka kuwanu waxay la shaqeeyaan auxilary u yihiin oo ay la shaqeeyaan kuwe alaxkaam الtakliifiya ilan xukumka takliifiga ma gaari karta ilaa in xukm wadci la hela mooyaane marka xukumka waa saas waxaa soo haray wadci waxaa ku xiga takliifi baa ku xiga ilan takliifkiisa salaada maaha salaada intaan tukanin maxaa ka horeeya sababka in la helo xukun takliifiga sooma eh, ma aragtay eh, salaada in la tukado salaada in la tukani maxaa ka horeeya طahaaradi xukun takliifiga soomaha allah mustacaan qofkii inuu noloshiisa eh, shay xalaala uu raadiy intaan la raadin maxaa ka horeeya inuu shayga asaxo xukun takliifigaa soomaha qofka inuu bimacnaa u xalaal uu raadsado maxaa ka horeeya horta waxaan aad xalaasha ka raadsanayso saxiixa noqdeen marka wadciga waa ka horeeya takliifiga ka horeeya inta markaan soo fahmay kadib ay wuxuu le wاlkhulaasaةu gunaanadku ana alxukma الfarciya calى nawcayn xukumkii farciga ahaa waa laba nooc alxukm farci markuu ku yihahdo kii fiqiga ahaa waa laba nooc alأwl alxukm الtakliifiy waa xukumka laisku kalifay takliif uu ku jiro wa huwa ma fiihi طalb aw takhyiir oo waxa ay ku jirto iska doonis ama dooransiin الثاني الxukm الwadciyu oo calaamo ahaan shayga loogu dejiyey wa huwa الkhiطaabu waa hadalo bijacli الشhayءi calaamaة لشhayءi aakhara in shay shay kale calaamo marka looga dhigo fanajcal الكalaama عalى kuli min haadayni fii fasli waxaanu markaa aanu hadalka aanu ka dhigaynaa mid kasta oo calى kuli qismi min haadayni fii faslin qeyb walba oo kuwan ka mida fasl baan u daynaynaa haddaad arki doontaa hadalada marka lasii wado marka maadaama hadda uu qeexitaanka guud uu ku siiyey uuna kuu soo dhoweeyey ayuu hadda mid walbaba wuxuu raba inuu gaar markaa بكuلi بaساطة u فahmo hadda marka isaga kaa darsami maayn بإذن اللahi سuبحaنaه وaتaعaaلى hadaad maqشhid xukم تakلiifiya فiقigii usul فiqhi hadaad ku maqشhid xukم وضعي markaas fahamti kule mid mid aan u galno marka الفصل الأول الأحكاaم التakلiiفiية الأحكاaم التakلiiفiyaةu أحكاaمta تakلiifka uu ku jiraayo wax laysaga doonaya ama wax laysaga reebayo ama wax laysagu dooransiinayo خaمسaةu أنواع waa شhaن nooع الحكم الأول الإيجاaب الإيجاaب wa huوa إيجاaبku طلب الفعل waa فicl in layska dalbo عalى وجه الxatم والإلزاam iyadoo laysaga dalbay hab adkayna iyo laazimitaana وكثيirا ma يucaبر canه بالفرض waxaa badan inta la cabiro ay yihahdaan فرض والمكتوب in la yihahda badan والحق in la yihahda badan وكلha dhamaantood فرض dhihi lahayda مكتوب dhihi lahayda حق dhihi lahayda بمعنى واحد waa hal macno cinda jumhuur اcلamاء marka loo hal macno ay agtooda ka tahay in yr mark wxaan dul ijaabka kan lagu sheegayo horta tacbiirka saliimka ah suu sheekhu ku baraarujinayo oo ariiqaة اusuuliyin ay lein waa aliijaab in la yihahdo haddaad aliijaab aad tiraahid iyo haddaad tiraahid alwujuub iyo haddaad tiraahid maaragta alwujuub haddaad tiraahid iyo haddaad aliijaab tiraahid kulli waa isku macno marka farqigi maxay kala duwayin aliijaab haddii la yidhaahdo waa bimacnaa waa waajibin ilahay xaggiis bay waxaa loo tiiriyey in allah subxaanaه wa taعala xaakimka uu yaha la cadaynaya hadaad waajiب aad tiraahidna shaykan bmacna waa shay waajibo wey oo qofkii markaa dul saara labadooda marka isku macno laakiin badanaa usuuliyiinta qaarkood say daqiiqiin u noqdaan waxay doortaan iijaab haddaad iijaab dhihi lahayd iyo haddaad waajib dhihi lahayd iyo haddaad wujuub dhihi lahayd saddexdooda wax farqioo marka udhexeeya ma laha laakiin waxaa kaloo jiro haddana marka qaarkii kutubta waaweyn markaa u laabatid waxay kala saaraan waajibka iyo waajib iyo baa la kala saaraa عند جمهور cلماء أgtooda waa isku mid ama waaجiب ku magacabo ama فrض ku magacabo ama مkتوuب ku magacabo ama حq ku magacabo أgtooda isku mid لakiن mdhaبka xنفiyada marka u laabatid way kala saaraan oo waxay leeyihiin الwاaجiب غayr الفرض waaجiبka iyo فrdka isku mid ma oo فrdkaa sareeya الwاaجiب akd mi الفrض akd min الwاaجiب bay dhahaan فrdkaa ka awood badan waaجiبka sida mثلا waxay ku miثaaliyaan oo kale waxay leeyihin wax alla wixii daliil qaطci uu ku soo arooro ee la hubo aan shaki aana ku jirin sida salaada daliil qaطci baa kusoo aroora soonka zakada waa waa lag farad baa lagu magacaaba wixii daliil qaطci aanu ku soo aroorna dani uu ku soo arooro can طariiqi اaxaad iyo wixii lamida ku yimidna waxaa lagu magacaabaa maxay waxaa lagu magacaabaa waajib sida salaada watarka oo kale axnaafta agtooda waxay kuleey ku magacaabaan waajib inay tahay marka farqigaas baa u dhexeeya waana farqi runtii noocan ma oo laa mushaaxata fi ااsطilaax ay culamadu yihahdaan ay lagu kala duwan yahay xagga erey bixinta mooyaane wa ilaa markaad u timaado calى arضi الwaaqic wax farqiga udhexeeya male xagga samarada marka loo baxo haddaad mar kutubta xanafiyada marka akrinaysa aad aragtid hada laysa bfardin inama hu waajib hala yaabin lakin kutubta kale aimada kale soo hartay labadooda waa isku macno wax farqiga marka udhexeeya male intaa markuu yiri wuxuu ku yihi qaacida xuquuq الlahi wa xuquuq الcibaad qaacidada maanta waxaa lagu baranaya xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda adoomada alwaajibaat nowcan waajibaatku laba nooc baan u qaybinayna marka maadaama waajibka aan ku jirno markuu waajib ka hadla xaaraan buu ka hadlay makruh buu ka hadlay wixii o dhan baana loo sharxaya maanta النوع الأول nooca koowaad waaجibaaت عalى المكلفين waaجibaat dul saaran adoomada hiy xquuq للahi taعaalى ilah xquuqa u ah ilahay baa iska leh وhiy ima cibaadaat ama waxay noqotaa cibaadaat kaالصalawaaت الخمس salaadaha shanta oo kale والزakاة والصوم والxaj zakada soonka iyo xajka oo kale و ima cquubaat waajibaadka ilah iska le waxaa kamid cquubaat bay noqon kartaa kaاxuduud sida xuduudii oo kale gacan goyntii oo kale iyo wixii lamida oo qofka markuu zinada galo o dhagax lagu dilay iyo jaadalkii wixii lamida wa ima cuquubaat ama waxay noqotaa cuquubaado fiiha macna اcibaadati ay ku jirto cibaado xambaarsan kalkafaaraati oo kale qofka masala markii la yihahdo markaad qof dishid ama waxaan aad samaysa laba biloodo xiriira soom qofka markii bil ramadaan uu galmoodo la yihah laba biloodoo xiriira soom ama intaasoo miskiina qoodi ama qofka markuu inta dhaarta layihahdo toban miskiin saan u qoodi ama saan yar marki la yihahdo waa kafaaraad wey laakiin waxay xambaarsan tahay nooc cibaadadii kamida ilan qofku wuu soomaya sadaquu bixinaya dadkii buu xiriirinaya waxaa ku jira nooc mid min maada nooc min cibaada marka ku jiro marka waa la kala qeybiye waxaa la yihi ama waa cibaadaad sida salaadii wixii lamid ama waa cuquubaad sida qisaastii wixii lamid ama waa maxay waa ayri eh, eh, eh, cuquubaad kale oo sida kafaaraadka kale ama waxay noqon taha aw غayru dalik ima ayr ima غayru dalik ama kaa wixii ka soo hara kacidaةi الطalaaqi oo kale furiinkii cidadiisi oo kale wa cidaةi اlwafaati oo kale wixii lamida taana waxay kamid tahay xuquuq weeye oo qofka saaran oo ilahi subxana watacaala uu faray haddii haweeneyda laga geeriyoodo inay afar bilood iyo toban beri ay sugto haddii cidaة wafaatka laga hadlay cidaة طalaaq maala inay ثalaaثaةu quru'in ay sugto waxaasoo dhan waa xuquuq haddii lagu gabood falaayo ama qofka aanu sideedu aan u ofin u dembi marka ku gelayo intaa marka wuxuu ku siiyey hadalkoo duuduuban nooca labaad marka u gudbaya الnوع nooca labaad waaجibaaت calى الmukalafiin waajibaad saaran adoomada hadaad maqashay takliifina waa ficilkii mukalaf waana adoonkii marka iyadoo duuduuban uma dulmarayna waajibaat calى الmukalafiin hiya xuquuq ligayrihi min الcibaad ee xuquuq ah dadka kale adoomada ka xaqi oo kale qisaas oo kale qof baa kugu leh waatan ilaahay uu leeyahay qof haddii qof kale uu dilo faqad jacalna liwaliyihi sulطاana falaa yusrif fi اlqatl inahu kana mansuura xuquuqda dad baa iskale waxad اlqadfi oo kale qof baa qof kala ganay zino wuxun ku sheegay oo meel kaga dhacay sideetankaa jeedal qofkaa dhihi kara ama waa cafiyey ama lagu dhufanaya وضمان المتلفاat qof ba qof kale w yiri nin ii ilaali oo damaan ahaan u siiyey marka bmana waxbuu u dhiibtay shaygii markuu gacantaada ku halaabo oo damage mutlafka waa markuu damage u noqdo oo shaygii wax soo gaaro inaad damiintid oo aad qiimaha shayga aad bixidid waxay kamid tahay qofka bini aadamka kugu leh ama hadduu dan wuxuu dhihi kara hebel waan u cafiye waxan ama wuxuu dhihi karaa xuquuqdeed ha laga siiyo taasoo dhan waxa lagu magaca waajibaat cala almukalafiin lakin yaa iska leh alcibaad baa iska leh wa xuquuq اllahi marka hadda waa tan qaacidadii وxquuq الlahi ilahay xuquuqdiisa tacaalى sareeye laa yaجuuزu لأxadi isqaaطhaa ruuxna uma banaana inuu rido وinamaa tasqط waxay ku dhacdaa uun biاlmusqiطaati waxyaabaha rida aلhaabitati ay ku sugnaatay biاladilaةi الsharciyaةi adilada sharciga ku sugnaatay maثalا fadayn الsowm qofkii soon lagu leeyahay yasqط bimaada muxuu ku dhacaa biاlqaضاء inuu soo qaleeyo ويسقط عن الكبير qofka dأda ee aan soomi karin mxuu kaga dhaca اladي laa ystطيic القضاء ee aan soonka qalayn karin mxuu kaga dhacaya biاlfityةi inuu fitadii bixiyo وxquuq الcibaadi lakiin adoomada qudooda xuquuqdooda تasقطo maxay ku dhacdaa biisqaaطi mustaxiqiiha kuwa mutaystay markay ridaan iran waa iska cafin qofkii soon lagu leeyahay anaa iska tuura sheekh fulan baa iga tuura soonka in qofka uu soo gudo waa da ma qalayn karti sooma fidye la imow waa dhamaatay laakiin maala qof baa qof kale wax ka qaatay xoolihiisu jejebiyey haduu doon wuu dhihi kara waa iska cafiye haduu doon wuuu dhihi kara wixii ka kara laakiin tan ilaahay intaa un ku dhacdaa wey taa kala saara marka qaacida qaacidada kale wuxuu leeyahay tafaawut اwaajibaat waajibaadka inay kala tegsan yihiin iyadoo wixii dhan waajib isla yihiin ayaa haddana darajada ay ku kala tegsan yihin waajib waajib ka xoog badan baa jira الواaجiباaت متفاawiتaة في الأhمyة waaجiبaaتku waxay ku kala tegsan agga أhmiyada iyo وتaxaتم الفiعل iyo agga ficilka waaجibnimadiisa way ku kala tegsan yihin faminhaa waxaa ka mida فarاaئd caظيimة فarاaئd aad iyo aad waaweyn kالإimaani bالlah wax ka waajibsan miyaa jira in ilahay la rumeeyo والصaلاaةi والصiyام والصوم والزakاة والxaj inta ayaa ka awood badan wahiy arkaan الإسلاami waa tirirka شhanta iسlاamka وhiy تتفاawت فيma baynaha waa ina kala tagsan tahay iyada laftirkeeda isku mid yahayn alimaan bilah baa number one salaadii baa ku xigta soonkii baa ku xiga zakadii baa ku xigta iyada laftirkeeda kala hormarsan ثuma yatluuha غayruha calى darajaat marka waxaa soo raaca kuwo kale ayaa soo raaca iyadoo darajaadka markay ku kala tegsan yihin kama qaala الnabiyu siduu nabiga aليه الصلaة sلام uu yiriba raأس الأmri amarka madaxiisa aliسlaam wey وcamuuduhu tiirkiisuna tiirka islaamka uu ku taagan aلsalaaة wey وdirwة sinاamhi meesha ugu saraysaan الجihaad fي sabiل الlah rasuulkaa kala saarsaara sooma aragtay وأnwaaع الwaaجiب الwاaxid waxaa laga yaabaa alwaaجiب الwaaxid hal waajib keliya noocyadiisa qad تتafawت فيma bayna inay kala tagsan tahay inay kala saraysaa laga yaaba hal waajib ba waa laga yaaba inuu kala sareeyo miثaal mثaلا falaysa وuجوب الصadقaةi عalى الmaskiin الأجنabiyi kawuجوب الصadقaةi عalى الqarيbi الfaqiiri المضر إلى لقمة طعاam low taraktahu lahlg wuxuu leeyahay falaysa ma ahaan وuجوب الصadقةi sadقada waajibnimadeedu calى الmiskiini lagu sadaqaysto miskiinka alأجنabiya ee kaafiga ruux miskiino wadada iska maray un muslim un ah inaad shilin ku tuurtid la mid maaha kawujuubi الصadقةi sadaqada waajibnimadoodu calى الqariibi lagu sadaqaysana qofka qaraabada ah alfaqiiri haddana faqiirka ah almudari haddana u dhibaataysan ilىa luqmati طacaamin luqmadu afka uu gashto low taragtahu haddaadna faraha ka qaadi aadan shilinka aadan u tuurin lahalaka uu saa ku dhiman isku mid maaha inkastoo kana maskiin u yahay haddana kan maskiin uu yahay haddana kan kale ee faqiirka ee qariibka oo shilinka haddaadan u dirin dhimanaya isku mid maha wixina waa isla sadaqay ogow wixina waa isla sadaqo wixina waa isla zako lakin iyadaa kala tagsan wey way kala awood badan yihiin marka haddana wuxuu tilmaamayaa alأjru والthawaabu calى ficli الwaajibaat ajarka iyo hawaabka qofka uu helayo markuu ficil uu sameeyo man facala الwaajibaati الsharciyaةa ruuxa sameeye waajibaadka sharciga ah biniyati hadalkan ku baraaru biniyati الtaqarubi biha ilى اllah niyo ilaahay ugu dhowaanay ruuxii sidaa u sameeya falahu ajru ajrkiisa buu leeyahy waxbaad samayday niyadaada waa inay soo gasho inaad ilahay ugu dhowaanayso و أmا maن facلhaa ruuxii sameeyo soo maha biduni hadihi النyة niyadan iyadoo meesha ayan jirin falaa أجر أجر ma laha waad soo gash waxbaad samayso cibaadaad samayso lakin maada niyeysan أجر kuma lihid وmaعa ذalika iyadoo saa haday tahay faqad تasقط canhu الmuطaalabة in laga dalba ayaa ka dhici karta مثalا kaman ukhidat minhu الzakaatu kurhan sida qof zake laga qaado si khasaba looga qaado kale aw acطىa nafaqaةa qariibihi waajiba alwaajibata calayhi mukraha ama bixiyey nafaqada isaga ku waajibta ka saaran xagga qofka kan qariibkiisa ah iyadoo la khasbay aw qaasida biha wajha gayr الlahi tacaalى ama ula qasday weji aan ahayn kii ilahi subxaana wa tacaala maala su-aal baa iman karto ah qof baa maala zakadii baa la gaaray maalkiisa ku waajibta zakadii buu bixin waaye xukuumadii baa khasabto waxaa la yihi waa inta lasoo qabtaa zakada bixi khasab buu ku bixiyey qofka isaga zakadaas maadaama qofka niyadiisaba aynu ku jiri inuu wax bixiyo laakiin la khasbay uu isleeyahay haddaadan dhiibin waa lagu xeraya ama lagu garaacaya sadaqada uu bixiyey xukunkiisa muxuu noqonaya waxaa laleeyahy qofka isaga sadaqada uu bixiyo wax ajira uu ku leeyahay malaha laakiin dembigiiba ka dhacay marba hadduu bixiyo laga dalbi maayo macnaheed waa sidaas macnahaas waa macnaha fuqahada marka ay fatwoodaan mathalan nin baa naag qaba wuxuu bixin waaye nafaqadii buu bixin waaye waa lagu khasbay haddii uu bixiyo isagoo raalliya oo ilahay ku raali garanay nafaqada uu bixinay ajrna uu ku leeyahay xuquuqdina way ka dhacday laakiin haddii la khasbo maxkamaddii inta qaaligii inta u yeeru yihahda bixi nafaqada u inta hadido oo majaal uu ku tuuro uu shilinka uu bixiyo waxaa laleeyahay dembigii ahaa in sadaqada laga yani amaba nafaqadan inuu bixiyo ee saarnaa dembigaa wuu ka dhacay laakiin wax ajriu ku leeyahay male maadaama lakasbay marka waxaa fahmaysaa fal kastoo samaynaysa maxaad u baahan tahay inay niyad marka la socoto wama ilaa dalik ama qof baa wax bixiyey yani ama zakadii uu bixiyey ama waxbuu sameeyey laakiin marku waxaan sameynay waxay ka ahayd un qof kale ku raalli geli ama ilaahay keyrkiiba wuxuu la niyeystay waxaasoo dhan marka waxaa fahmaysaa shayga hadiiba niye ayaan ku jirin oo camalkan ilaah aan u barax tirnayn in qofka isaga ajr waxa aanu ku lahayn baa la ogaanaya maala marki wa lagayaba in eh, lasoo kasbo qofka layihahdo waa inaad ilaa ilaa soonto adoo hebel ka baqanay as leedaha bal soon ama adoo hebel ka baqanay aad tukatid oo kale waajib ahaan wix kaa dhaceen laakiin maxay wixii ajir markaa kuma lihid waman taraka alwaajiba aثima in tarakahu wahuwa yaclamu biwujuubihi caleyh qofkii waajib ka tagana dembigu gelaya hadduu ogaado in tarakahu hadduu ka tago wahuwa yaclamu biwujubihi caleyh isagoo og inay waajib ku tahay dembi buu gelaya bkhilaafi man tarakahu غayra caalim taas waxaa ka duwan tahay qofkii ka tagay isagoo aan la socon faman taraka salaaة الnaasiya qofkii salaad ka tagay isagoo halmaansan wabaqiya calى dalik arrinkaana ku taagnaada ilى an maat ilaa uu ka dhinto falaa isma calayhi wax dembiya oo saaran ma laha waxa laga maalin aduu magaalada maraya ayaa nooعa ma salaadii kaa tagtay waadna halmaantay sidaa ku dhimatay dembi ku saaran male maxaa yeele waad halmaantay wy laakiin haddaad xusuusatid oo aadan weli aadan qalayn oo marka lagu weydiinay wy marka camal walbaba niyada ayuu u baahan ya waana ogaan doontaa waxyaaba fara badanoo iman doona marka in la yihaahdo eh, saan marka ku ogaan karaa waxaan inay waajib yihiin iyo inay suno ay yihiin ila haddii waxay ukala qaybsamaan waajib ay ukala qaybsamaan xaaraam meesha uu jiro makruuh uu jiro mustaxab uu jiro shay suno ah sen ku ogaan karaa marka sheek wuxuu ku baraya qaacido aad i aad u weyn oo kitaabka qur-aanka markaad aqrinaysa xadiidka aad ku baraarugi kartid wuxuu ku siinayaa dhowr qaacido uu ku leeyahay intaas haddaad kitaabka adoo aqrinaya ama xadiidka aqrinaya aada aragtid ogow shaygaas inuu waajib yahay hadduu markana baraya biidn illah anwaacu adilat اwujuub wujuubka waxyaabaha tusinaya intay u qaybsanto ko siyaq اmr siiba amara haday meesha timaado waajib amar shalan soo barana sooma siiq mr imse u kala baxda wahiy alaaث waa saddex ficl اmr ficl amr hadduu yimaado shaygaas inuu waajib yahay ogow naxw aqimu الsalaa salaada oga number labo alficlu almudaaricu almuqtarinu bilaami اmr naxwaan inaanu kaa tegin soo ma arkin weli usulka xataa ku daba taaganya alficl اmudaaric ficilka mudaaric ahaa المqترن ee la xiriira بlaam اأmr laamti amarka laam waaa jirta laam اmr lagu magacaabo hadaad argt فicل mdaarc oo laamta ay la xiriirta waxaad ogaanaysaa maxay in شhaygaas uu waajib yahay وlyuفوu نdurahم nadarkoodi ha oofiyeen nadarka marka in la oofiye waajib wey نمبر سدح sم فiعل الأmr sm فiعل اmr waa saas u samaysan waaba sm فiعل اmr kaasoo kale haduu soo arooro badanaan wuxuu laazima isagoo mansuub uu soo aroora waan ugu tegi doonaa meeshiisa naxو maثala kitaab الlah way kor dhigan tahay soo ma jeed kitaab الlahi calaykum ay ilzimuu waa meesha culimada usoo qadartaan laazima kitaab الlahi kitaabka ilaah ismu ficl amrna hadday kusoo aroorto waa amarkii number labo markuu kasoo hadla siiq amr soo maha saddexdaasuu noo sheegay number laba waxyaalaha lagu aqoonsado shaygan in waajib maxaa tusinaya alfaadun mawduucaة في اللغة للإيجاab والإلزاam alفاaظ loo dejiyey luغة ahaan waxa loo dejiyey inay wax waajibido waxna ilزaamida loo dejiyey minha mثaلا farضa kelimad farضa haddaad meel ku aragti sheega in waajib yahay ogow iyo وmashtuqa minhu wax kastoo laga soo dhambashay naxو خaمسu salawaati اftaradahuna الlah شhan salaad ilaahay baa waajibiyey farضa hadaad qur-aanka ku aragti sheega in waajib yahay ogow walafda kataba wama shtuqa minhu lafdiga kataba leeyahay iyo wax kastoo laga soo dhambalana inuu yahay waajib ogow ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaam waxaa laydinku waajibiyey sowm walafdu wajaba wajaba haddaad meel ku aragtid iyo wama shtuqa minhu wixii lagala soo dhex baxay naxwu xadiid tacaafu اlxuduuda fii ma baynakum isku cafiye xuduudda inta idinka dhexdiina famaa balaganii min xadin xadka aniga isoo gaaraaye waxa isoo gaaro xada faqad wajaba waa waajibay maxay muujinaysaa waa la oofinaya walafdu اlamri amarka lafdigiisa markuu soo kelimad amar laftirkeeda markay soo aroorto wama shtuqa minhu wixii lagala soo dhexbaxo laga soo dhambashay naxw in allaha yamurukum ilahay wuxuu idin farayaa an tu'aduu اlamaanaati ilى ahliha inaad amaanaadka dadkeeda u gudataan haddaad meel ku aragtidna wuxuu tilmaamay maxay waa waajib walafdu اxaq xaq kelimada haddaad meel ku aragtidna وma اشhتقa minh w lagala soo dhexbaxay naxو qowlihi taعaalى sida ilaahay markuu leeyah oo kale waliلmuطaلqaati haweenka la furay masaacun baa u ahaatay in yaroo bimacnaa gacan marsiin bilmacruufi xaqan xaal mataacaas uu xaq uu ku ahaada waajib uu ku ahaada calى اmutaqiina kuwa ilahay ka baqaya bimacnaa marka in waxeeda ay xuquuqdeeda marka furihinka ay ku jirtana inay waajib tahana waxaa laga qaadana kelimada xaq ونحو أتحلفون وتستحقون dم صاaحبكم markuu ka hadlay rasulka aليه sl qsaamadii ma dhaaranaysaan oo ma ku mutaysanaysaan sida e, ruuxa kan e, ma aragtay e, waajibsanaysaan ninka ninka ldinka dila dhiigiisa markuu lahaa marka haddaad alxaq meesha ku aragtina iyadana yaxqu laka waa ku waajibo wey number saddex alwaciidu calى الtarki inuu soo ororo goodi bmana in bimacnaa waciid uu soo arooro oo la yihahdo qofkii ka taga saas iyo saas baa loo gelaya haddaad aragtidna shayga inuu waajib yahay ogow sida naxwu qowlihi tacala wman lam yumin biاllahi warasuulih faina actadna lلظaalimiina lilkafiriina saciira qofkan ilaahay rasuulkiisa aanan rumayn kufaarta waxaan u diyaarinay naar intaa marka waxaan soo fahnay maxay waajib meel kasta haddaad lafdiga ku arag shayga inu waajib yahay ogow maxaa waajibig marka ka leexin karaa in wax kale meesha i yimaadaan rasuulka markuu yidhaahdo icfu lixaa kan hala sameeyo zaku suumu kuli waajib baa lagu xambaaray ilaa nas kale inuu ka leexiya mooyaane maxaa alfaadi bay kusoo ororto alxukm الثاني xukumka labaad التaxriimu waa xaaraantinimayn wahuwa muqaabil الإijaab wuxuu kasoo horjeedaa waajibeynta wahuwa طalب الkafi waa iyadoo layska dalbo in laga tago can الficli ficil in laga tago ficilkii calى wجهi الxatmi والإlzaami iyadoo laysaga dalbay hab adkayna iyo ku laazimina ويucabaru canhu بأsmاءa mkhtalifati waxaana laga cabiraa magacyo kala duwan ilan waajibkiisoo dhowr magac ma lahayn kana magaciisu way badan yihin maxaa kamid a kalxadri haddaad maqasho waa xaaraam wاlxaraj waa ismi waa dembi wاlxijr iyadana waa sidaas oo kale wاlmacصiya waa sidaas oo kale wالdhanb waa sidaas oo kale wاlkhaطiئة waa gefki wاlsm waa dembigi waxaasoo dhan haddaad aragtid ay lفظ haduu soo aror في qرآaن الكريم oo khaطيiعة xambaarsa ama ism xambaarsa ama macصiye xambaarsa ama dmbi ama xijr ama xarج waxaad ogaata sheegaysa inuu xaaraam u yahay wax waxaa lagu baraya marka qur'aanka aad aqrinaysid maxaa xaaraam maxaanan xaaraamahayn waxa lagu baraya luqada carabiga saad ula tacaamuli lahayd iyo culimada sidii ay principal ay u sameeyeen foundationka aad ka dhaqaaqi lahayd wacalaamatu kowni shayءi iyo shaygan wacalaamatu kowni shayءi shayga ahaanshihiisoo calaamo uu yahay يعني حراama inuu yahay wa muujinaya waaa muujinayo kale wuruud الwaعiidi عalى ficlih iyadoo goodi uu kusoo arooray in falkiisa in la sameeyo yani waxyaabaha muujinaya shaygan inuu xaaraam yahay waa iyadoo la yihahdo qofki waxaan sameeye naar buu gelaya qofki waxaan sameeye intaasaa lagu samaynaya qofki waxaan sameeye ilaahay la hadli yowma اqiyaama waxay muujinaysaa maay shaygaas inu xaaraam yahay amhilada waa tana anwaacu adilaة الtaxriim adilaة taxriim anwaacda ay u qaybsanto يdل waa la muujiyaa عalى التaxrيimi xaaraantinimayntii bmuuri arimo dhowra lagu muujiya minha waxa ka mida الnahي hadaad aragtid diidmo oo l yihahdo waxaan ha samaynin xaaraam inuu yahay ogow naxو laa tqرbu الzina zinada ha u dhowaanina qur-aanka farqi ba udhexeey sooma hazinaysanin ha u dhawaanina hazinaysanina waa hazinaysan lakin ha u dhawaanin baa ka xeel dheer sooma eryadeeda in lagu arkin wey maxaa soo gelaya indhihii baa soo gelaya gacan gelintii baa soo gele la khalwantii baa soo gele isku rugashadii baa soo gele waxaan macnaha lahayna soo wii o dhan baa soo walaa taqrbu zina bu ilah yiri ilahay ma dhihin wala tzni marka walaadaas meesha waxa wey waa nahyi marka maa lam taqum hadalkaas ku baraarug haddaanay meesha ayan qumin ayan imaanin qariinatun xaalad waa circumstance tubayinu ana الnahya ligayri dalik ee muujinaysa nahyigu inuu arrin kale marka u dhacayo sheeka fahfan wuxuu ku yiri waxaad u laabata researchkiisa ah mabxaث الnahyi marka la gaaro meesha u laaba bu yihi number labo alwaciidu calى اlficli inuu waciid ilah xaggii ka yimaado goordi oo la qofkii waan waxaan sameeyey arrintaa baa dhici doonta naxو xadiidkii ah man caada lii waliya faqad aadantuhu biاlxarbi qofka la dagaalama ama la colaytama weli aniga ii sugnaada dagaal baan ogeysiiyey marka oliyada ilaahayna waa sidaasoo kale wey ومثل الوعيد على الفعل waxaa lamida in بمعنaa وعيid u yimaado oo lasoo goodinayo فicilkii على الفعل فicilka qofka marku in la yihahdo hadda waxaan uu sameeyo taasaa dhici doonta مثلا in ficilkaas waa ficil مثaalkiisa مثلا الوعيد على الفعل waxaa muujinaya الإخباar بأن اللaha يغضب عalى فاacilihi in laga waramo oo la sheego in ilaahay uu caroonaya qofka sameeyo نaحو الحadيiث اsتd غضب اللaه ilahay caradiisu waa ay u daraatay calى man zacma ruuxa sheegtay bay ku dul daraatay أnahu meliku الأmlaaki inuu yahay boqorka boqorada laa melika ila huwa boqor aan isaga ahayn ma jiro marka lafdiga ah inuu qofka la magac baxo malik الأmlaak ama shahun shah inuu la magac baxo waa caradii ilaahay baa timaada taa marka waxay muujinaysaa lafdiga iyo taytalka qofka qaadan inuu xaaraam u yahay ومiثاal waciidi calى الficli waxaa kaloo muujinaya lacnu faacili qofka sameeyo oo la lacnadan waxay daliil u tahay shaygaas inuu xaaraam u yahay naxو الxadيiث xadiiثkii ahaa lacana الlahu man dabxa ligayr الlah allah lacnado qofkii ilahay waxaan ahayn wax u gowraca waxaa fahmaysaa marka gowrac inuu cibaadada uu ka mid yahay haddii ilahay waxaan ahayn loola jihaysana qofkii inuu malcuun uu yahay naxariista ilahay ka dheeraanayo lacnadana iskama timaadeen haddii meesha shaygaas aanu xaaraam aanu ahaan lahayn lacana الlahu man gayara manaara الأrض qofka ardada xuduudeeda iyo sohdimaheeda dooriyana allah lacnado xadiidku marka waa sida number saddex waxyaaba lagu aqoonsan kara shaygan inuu xaaraam yahay maxaa muujinaya تسمية الفعل كفرا فعilka oo lagu magacaabo كفri inuu yahay أو مacصية lagu magacaabo inuu yahay caasin ilahay la caasiyo أو فisقا inuu yahay daacada ilahy laga baxo أو khaطيئaة inuu yahay gef أو ذنبا dنbi inuu yahay أو كبيرة ama dنbi weyn inuu yahay نaحو الxadيiث hadaad aragtid xadيiث ama aayad tilmaamayso leh شhaygaas waa كفri ama شhaygaas waa macصiyo ama شhaygaas waa فisqi ama khaطيئة ama dنbi ogow shaygaas inuu xaaraam u yahay waa astaamaad ku garan lahayd xadيiثka muxuu leeyahay اثنتاni في الناasi laba xaalad oo bini aadamka ku sugan huma bihim kufrun gaalnimaa ku sugan wey oo dadku badana ay caado ka dhigteen gaalnimaa ku sugan bu rasulka alيه الصلاaةu وaسلام kow aلطacnu في الأnsaabi in nasabyada la duro qof nasabkiisa in la duro والنiyaaxaةu calى الmeyiti in bmacnaa loo ooyo meydka oo la qayliyo iyadoo cod ku jiro oo laiswaalayo labadaa xaaloodba kufri baa ku sugan bu rasulka alيه الصلاة وسلام marka meesha waxaa laga qaadana waa maxay inuu shaygaas xaaraan u yahay wa qowli camaar bni yaasir wa naxwu qowli camaar bni yaasir iyo hadalka camaar bni yaasir oo yihi man saama alyowma aladi yushaku fiihi qofka sooma maalin soonkeeda laga shakisan yahay faqad casaa abalqaasim ruuxa wuxuu caasiyey rasuulka alayh salaatu wasalaam marka waxaad fahmaysaa maalin ciida ama maalin yowmu shaki qofka inuu soomo oo laisle maanta waa ciid iyadana inuu cisyaan ay tahay meesha waxaa laga qaadanaya in ficilkaasu xaaraan u yahay ونحو qwلihi taعaaلى sidii ilahay hadalkiisa uu yihi وlaa تأkulوu mima lam يذkر اسم الlahi عalيه وإنhu lفisq ha cunina waxaan magac ilahay lagu xusin waa fisqiye taana waxay muujina fisqi waxa lagu magaca shayga inuu xaaraam u yahay ونaxو الxadiiثi iyo xadiidkii tilmaamayay ina min أكبر الكabائri dembiyada kan ugu weyn waxaa ka mida an yalcana الrajuل waalidayh ninka inuu lacnado labada waalid ee dhalay markii rasulka aليه sl la weydiiyey wuxuu yihi rasuul allah sidee qof waalidkii u lacnadaya wuxuu yihi qof kale waalidkii markuu lacnado ayaa kan kalena usoo jawaabaya bu isagaa sabab u noqday in waalidkii marka la aflagaadiye la lacnado habka waatan rasulka alay sl slam uu ku fasiray marka inta haddaad lacnadna meel ku aragti waxaad ogaataa maxay shaygaas inuu xaaraam u yahay lafd الtaxriimi wamashtuqa minhu inuu meesha uu soo aro lafdiga taxriim laftirkiisa xarama laftirkeeda inay timaado iyo wixii meesha markaa kasoo dhexbixi lahaa ilahi wuxuu yihi xurimat calaykum اlmaytatu waxaa laidinka xaaraantinimeeyey baktigii wاdamu dhiigii wlaxmu اlkhinziiri iyo hilibka doofaarka ah wanaxو اxadiiثi xadiidkii ahaa ina allaha xarama cuquuqa اlummahaat ilahi wuxuu xaaraantinimeeyey in hooyooyinka la caasiyo wawa'da albanaati in gabdhaha la nolol xabaalo wamancan wahaatan maya iyo keenna taa waa uu diiday waa la xaaraantinimeeye number shan tashriicu اcuqubati tashriicu اlcuquubati lifaacili اlficli in cuquubo loo sharciyeeyo qofka ficilka sameeyey in la yihahdo qofkii waxaan sameeya matalan tuuganimo qofkii sameeye gacanta laga gooyo taa macnaheed maxaa laga qaadanaya in tuuganimada ay xaaraam ay tahay naxwa qaطci yadi saariqi qofka waxaday gacantiisa in la gooyo taana waa waa arrin markaa soo aroto wey oo tilmaamaysa in sariqadii ay xaaraam ay tahay number lix taxriim waxaa lagu aqoonsan karaa taswiyaة الficli bficli aakhara qad culima taxriimu ficilka kan in lala barbar dhigo lala mid dhigo ficil kale ee la ogaaday inuu xaaraam u yahay isaga kuma hayno inuu xaaraam u yahay laakiin waxaa lala xusay ficil kale ee isaga xaaraam ah kama fi اxadiiثi maثalا man laciba الnarda fakaأnama gamasa yadahu fi laxmi الkhinziiri wa damih qofkii ciyaara waxyaabaha nabdiga shatarwanjiga iyo wixii lamida oo miisaska lagu ciyaaro wuxuu la mid yahay qof gacantiisa dara hilib khinziir ama dhiigiisa waa tan macnaha uu tilmaamayo marka طabعا xadiiثkan calama oo wax kastoo laga sheegay marka wuxuu tilmaamay marka laxm الkhinziir meeshuu gaarsiin waa la ogyahay dam الkhinziir meeshuu gaarsiiyan waa la ogyahay meel bimacnaa uu gaarsiiyan waa la ogyahay marka laakiin nardigii gaar ahaan looma duqaynin lakiin meel kalea lasoo maray taa marka waxay tusinaysaa shayga markaas in meesha uu soo gelayo alإkhbaar bأna dalika الficil iyo in laga waramo ficilkaas inuu yahay muxbiط lilcamali الصaalixi camalka suuban ee wanaagsan inuu burinayo naxو xadiiث man أtىa kaahinan ruuxii u yimaada nin kaahina ee kitaab gaablow wax fiiriya oo caraafan ama nin dhulka jeexjeexa ee dadka wax ufaaliya oo wax dadku u faalinaya fasalahu can shayin haddana wax weydiiye lam tuqbal lahu salaaة arbaciina leyla ruuxa isaga salaad lagama aqbalo afartan habeen xadiiska macnahaasu marka tilmaamay marka man ataa caraafan man ataa kaahinan caraafan qofka markuu inta taga meelaha nimanka mushacwadiinta oo foox inta loo shido kitaabna loo fiiriyo ama tusbax loo ruxruxo ama allah mustacaan ukun meel loo saaro ama madaxiisa meel loo jeediyo wuxuuna haddii loo fiiriyo afartan salaadood la aqbali maayo bu rasulka alيه الsalatu wasalaam ka war hadduu qofka afartankaa uu tukanayay afartankaa waxaan leenahay afartankaa maalmood buu tukaday markuu caraafka uu tegey kadib masalaadii ma soo celinaya oo masaladii waxaa u noqotaa usuuliyan fiqi jawaabteeda waa laydinka rabaa maxaa haddaan soo sharaxnay waxaan leenahay jawaabta waa tan duruus hadda lasoo sharxeyay maxaa ku jirtay salaadii waayo ka dhacda laakiin maxaa saaran ajrusan meesha aan ku lahayn wey habkaasaa marka loo fasiraya ثuma ina almuxaramaati waxyaabaha la xaaraantinimeeye calىa darajaatin wa darajaat wey acdamuhaa waxaa ugu weyn waajibaadka soo waan soo kala saarna sooma sooma dhihin waa iyada laftirkeeda waa iskaalooyin waa darajaat oo way kala sareeyaan muxaramaadkina waa sidaas oo kale acdamuhaa waxaa ugu weyn الshirku biالlah in ilahay wax lala wadaajiyo ثuma saaئir الkabaa'iri dunuubta waaweyn ee kale wa hiya tatafaawatu fيma baynaha iyadana waa ay kala tagsanto way kala saraysaa ثuma الsakaa'iru dunuubta yaran baa ku xigta waqad suئila الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkaa la weydiiyey waxaa la yihi ayu الdنbi acظam dembigee ugu weyn faqaala marka wuxu hi an tajcala lilaahi nidan wahuwa khalaqak inaad ilaahay nid mid opposite ku u yeeshid isagoo ku abuuray oo aad meel kale wax kala caabudid qiila uma ay markaas maxaa ku xiga haddana wuxuu hi an tuzaaniya xaliila an tuzaaniya xaliilata jaarig inaad ka zinaysatid bimacnaa qofka deriskaaga xaliiladiisa ama xilihiisa inaad ka zinaysatid qiila uma ay maxaa ku xiga markaasuu yihi an taqtula waladak inaad wiil ilmo aad dhashay aad disid khashyata an yacama macaka adoo ka baqay inuu kula quuto adoo ka baqay in meesha qarsan qalaac ku galo aad tiraahayd kan hay dhaafo taana marka way soo gelisaa marka rasulka alay slam wuu kala ratibay sooma kulli waa dembi waa kabaa'ir haddana wuxuu yidhi waxaa ugu weyn an tajcal ilahi nidda haddana wuxuu yihi zinadii haddana wuxuu yihi an tabtula waladag wuu kala ratibay iyadoo wixii oo dhan ba ay iskula jiraan seerkal ah daa'ira xaaraan ay haddana xaaraantii sii kala daran tahay dunuubta isku mid maaha alأjru calى tarki الxaraam wاlإثmu calى ficlih masأale muhiiman u gudbayna oo ah qofka markuu xaaraam uu ka tago in laga abaalmarinayo iyo qofka markuu xaaraam uu ku dhaco inuu dembi u gelayo tii baan ka hadlayna in اllaha caزa wajala yuhbitu man kafa can الxaraami bniyatin yuhiibu dheh in اllaha tacaalى yuhiibu man kafa can الxaraami bniya ilaah wuu abaal mariyaa qofkii xaaraamta iska dayay niyo iyadoo ay ku jirto markuu xaaraamta ka tegayo waa inuu yah ilahay dartii baan ugaga tegay ay liwajhi اllahi tacaala ilaahay dartii ilaahay wejigii inuu ugaga tago waاmtihaaلا likhitaabi iyo isagoo u hogaansamay ilahay hadalkiisa ama tarku ka tegistiisa maaha alcadamiyu ee niyada aanan wadan asirfu ee keligeed soo mutaxnayd falaysa ladayna agtayada ma ahane fيma naclam intaan ognahay buu kuleeyahay sheekha daliil daliil ydul muujinaya calى اifaabaةi عalayha qofka in laga abaalmarinayo qof baa maala waxbaad samayn markaas maala waxaad ka tagtay sigaar macabaya tiri haddaad tira sigaarka maxaa u cabi weyde aniga dowqaygaaba diida haddaad tira ajirkuma lihid lakin haddaad tira ilahay dartii baa uga tegey ajiraad ku leedahay maxaa u marqaami weyda dowqayga cagaarkaas aanan jeclayn ajirkuma lihid lakin haddaad tira ilahay dartii waxaan u daynaya ajir ku leedahay macnaheedu waa sidaas oo kale marka wuxuu leey shay walba xataa markaa ka tegeysa waxaana macno lahayn ilahay dartii ku xer wey oo shayga niye marka u samee w hadii laakin u cadamiyu sirf haduu yahay oo niyadii uu ka dhar layahay shayga marka ajir weyn marka kuma lihid marka shay waa inaad niyeysatid caqligaa diidaya iyo dookaygaa diidaya iyo waa kan waaan weligii soo cuna maah waaan arki jira maaha iyo waxyaabahas waa ina ka tg ina tira ilahay dartiisan waaan u daynaya oo shay walba aad niyeysatid darsigan markaad soo fariisanaysa ilahay darti usoo fariis markaad baxaysa ilahay darti shay walba markaad ila adoo dhan loo bahay inaad noqoto qof ajirkiisu iska socdo wtarku tegistii ka tegistiida alcadamiyu sirf ee niyada aanan wadan huwa an yatruka اlinsaanu insaanka inuu ka tago min amacaasi macaasida uu ka tago maa lam yacrifha wuxuunan oqoonin walam tadcu nafsuhu ilayha nafsadiisan aanay ugu yeerin kaasaa lagu magacaaba marka alcadamiyu sirf horena uma yaqaan waa kan nafsadiisana kuma bixinayso marka isagaa kaga tegey sidiisa wuxuu yihi bas khalaas hadalkan wuxuu le wkul ma caduma dawaaci الnafs ilى اlmuxaram jeer alle oo ay weynaato waxa nafsada ugu yeeray shayga xaaraamka shayga xaaraamka ahaa haddii waxa kugu yeeray nafsadu ay aad u jiidayaan shaygii oo nafsadu iska jeceshaa inay xaaraamta ay mar walbaba aado wakafa canhu اlcabda adoonkana uu ka istaago ibtiغاءa hawaabi الlah ilaahay ajirkiisa isagoo uu dalbayo caduma ajru ajirkiisu wenya qof meel fitna jooga oo fidnadii halis uu ku yahay inuu ku dhaco laakiin iscelinaya iyo qof meeshii aanan joogin maqlo un fidno saasoo kalea jirta isku ajir ma noqonayaan wey macnahaasu tilmaamaya nafsadu marka inaad ku jiidayso oo shayga ay ku jiidanayso aad khatar ku tahay inaad ku sigayso lakin aad iscelinaysid iyo marka nafsadaada waxaan ayna danba aanay ka lahayn isku ajir maaha marka wuxuu leeyahy xadiidkan ku misaalina wuxuu leeyahay kama fi lxadiid sabcatun toddobo yudilhum اllahu ilaahay baa haraynaya fii dilihi hooskiisu ku haraynaya yowma laa dila ilaa diluh maalin aanu hoos aanu jirin ilaa kii ilaahay mooyaane wuxuu ka bilaabay shaabun nin dhalinyaro nashaأa fii cibaadati الlah cibaadada ilahay ku barbaaray waa wkti waa nin dhalinyara wktiga u baahan yahy inuu macsi u sameeyo uu suuqa u galo uu boodboodo ayuu wuxuu yihi cibaadada ilaahay ayaan ku barbaaraya kaa marka la mid maaha qof kale bmacnaa ee da weyn isku ajir ma noqonayaan maxaa ninkan wixii gubi lahaa shaawada gubi lahayd baa haysa lakin wuu fariisanaya iscelinaya isleejaaminaya warajulu nin dacatu imra'atun ay u yeeratay haweeney daatu mansabin ee u saaxiiba mansib iyo wa jamaalin qurux u saaxiiba wixii o dhan ba isku darsatay oo le xumi aan samayno faqaala yihi inii akhaafu اllah ilah baan ka baqayaa kaas iyo mid ay meel fog ay ka maraysaa isku ajir maa wey yani mid meel fog intuu ka arka keliya iska niyeysanaya in wixii oo dhan ba ay agta ka taagan yihin lakin isqabanayo isku ajir maa wey rasulka alay slat slam u kala saara sooma marka haddana wuxuu yihi wa calى اlcagsi min dalik kaa waxaa opposite ku ah oo kasoo horjeeda man qalat dawaaciihi ilى الxaraam caduma wisruhu idaa qaarafa qofkii ay yaraato waxa nafsadiisa xaaraamta ugu yeeri kara isla markaana xaaraamtii ku dhaca ruuxa isaga dembigiisu aad buu u ziyaadaya haddii xaaraamta gacanta u gashto iyadoo wax kugu bixinaya meeshii aanay jirin xaaraamta inaad samaysid ayaa haddana shaygii xaaraamtii aad raagsatay xaaladda dembigaaga waa ka wenyakan kale ee nafsadiisa ay ku bixiso isku dembi ma tihiin xadيثka dhegeysta marka wuxuu leeyay kama في الxadيث wuxuu yihi ثaلاثة سدح laa يukلمهم الlah ilaahay lama hadlo la hadli maa yومa القiyaaمaةi taagnida maalinteeda ilahay la hadli maayo saddex ruuxba kow شhayku nin odayoo duqa oo zaanin oo zinaystay ninka kan waaba duq waa finish way u dhamaatay waa odaca tatabay yani wixii uma baahna laakiin maxaa zinada hadda u geeyey isagoo meeshii shahwada aysan gelin buu zinaysanay macnaheedu waa maxay ya allah inkastoo aanan awoodhan isagoo yiri ilaahay aanan awood lahayn ba haddana waxaan muujinayaa saan kugu caafiya markaa zine u raadsanaya markaasu haddana wuxuu wameliku nin boqora oo kadaabun been sheegay waaba boqora ilah baa boqor uu ka dhigay wax alla wuxuu rabo wuxuu ku oofin karaa hal daqiiqad askar buu meesha keenaya qofkuu doono cabsi dhigaya qofkuu doono xeraya isagooba buteeriga ilaahay siiye maagtigiisa iyo powerka uu ku fulin karo maxaa beenta u geey wey isagoo sheegi fulin karo haddana been uu samaynayo haddana wuxuu yihi وcاaئl mstakbir isagoo faqiir hadana isla sar isla weyn waa nin qob weyn maba sahlana meel xunbu mara fakdigaaba ku haya kibirkanaba yani shilinkii kukibrin lahaa iyo guriga kibirka kugu beeri laha wixi o dhan maba haysati maxaa keena marka waa mxuu leeyahay qofka haddii dawaaci الnafs ilى الxaraam waxa nafsada ku bixina xaaraamta hadiiba meesha iska yaryihiin isla markaana qofka dembiga ku dhac waa ka dembi weyn yahay qofka dawaacida ay bimacnaa ay hayso labadaas marka waa i waa fiqi baliiga oo sheekha labadaas xadiis marka uu kala soo dhexbaxay والإثم dmbigii عalى فiعل xarاami ee xaaraam in la sameeye ka imanayay laa yahbutu ma sugnaado إilا عalى man facala ruuxa sameeye mooyaane wahuwa yaclamu bتaxriimihi isagoo ogshega inuu xaaraam u yahay qofka marka hebel dembigu ku dhacay waa inuu horta qofka kan u ogyahay dembigan wuxuu yahay fain facalahu jaahila bidalik ruuxi hadduu waxa u sameey isagoo jaahilka ah lam yastaxiq إثma wax dembiya uu mutaysta ma walaa yamnacu dalik arinkaana marka ma reebayo ku baraarugtan hubuuta aلdamaani fi xaalati اlitlaafi inuu wixii uu damaano qaado oo uu soo gudo markii daamaj shayga uu gaarsiiyo aw iqaaca alcuquubati addunyawiyaةi ama in lagu duldejiyo cuquubo adduunyo calىa min min shanihi ruuxa shanigiisu u yahay an yaclama taxriim inuu shayga xaaraanta marka uu la socdo wuxuu ku leeyahay qaacidada uu soo koobiy wuxuu ku qofka markuu khalad uu galo dembigay u saaran yahay laakiin haddii waa goorma hadduu ogyahay shayga inuu xaaraam yahay lakin haddaanu ogeyn inuu xaaraan uu yahay wixi ka dhaco qofka isaga waa qof jaahil waa macduura waa mas'alo kale oo baarkeeda leh laakiin wuxuu leeyahy haddana taas macnaheeda ma maala qof baa alaab loo waxbaa loo dhiibtay wixii buu ku ciyaara wuu jajabiyey haddana markii la weydiiyo maxaa waxaan u samaysa l anigu lamaba soconba in eh, wixii la ilaaliyo kale waxaa la leeyahay okay dembi ku saaran ma laha ila dembiga waa laga cafiyey laakiin iyadoo dembiga laga cafiyey taasu macnaheeda ma damaanka inaanu la imanin damaankiina waa looga baahan yahay alaab islaameed baad burburiday jejebiday soo gud waa loo baahan yahay taa waxaa lamid a qalad buu galay in qofkii la ciqaabo ciqaab addunya la mariyo wax diidaya ma laha khaasatan haddii uu yahay an yaclama min shanihi man shanihi taxriim min shanihi an yaclama taxriimki wey tan kale waxa la yhah xukm الثالث xukumka saddexaad alاstixbaab waxyaabaha mustaxabaadkan u gudbaynaa wahuwa طalb الficli waa ficl in layska dalbo hadda waxaa soo fahamtay alijaab waxaa soo fahamtay ataxriim waxaan u gudbaynaa alاstixbaab طalb الficli in layska dalbo laa calى sabiili ilzaami wاlxasm iyadoo aan laysaga dalbeyn hab isku khasbida iyo isku waajibina aan laysaga dalbeyn istixaab haddaad maqashid waxaan samey way lakin khasab maaha ويucabar canhu bالsunati marka magacyadiisa lagu sheegaya waxaa looga cabiraa bالsuna haddaad maqashid والنفل hadaad mqشhid أو الناaفل hadaad mqشhid والفضيلة hadaad mqشhid والرغيب hadaad mqشhid والتطوع hadaad mqشhid والndb hadaad mqشhid alفاadaas iyo wixii lagala soo dhex baxo dhan hadaad mqشhid ogow شhaygaas inuu mustaxab yahay aan laisku khasbaynin suno waa suno nafli iyo naafilo waa isku mid fadiilo wax fadli waragiib wax laisjeclaysiiyey atatawuca qofka uu voluntar ula imanaya annadwa wax laysugu yeeray dhammaantoodba wax laysku khasba maaha wa min calaamaati اlmustaxabi waxaa ka mida أن يثبت الشharc عalى فiعlihi ثawاaبa inuu shayga mustaxab yahay waxaa muujinaya in sharciga uu sugo qofkii waxaan la yimaad inuu أjr u helayo duuna ciqاabi yalxaq الmarأa min jarاaءi tarkih iyadoo aanu jirin ciqاab haleelaya qofka hadduu ka tago yani waxaa muujinaya shaygan inuu mustaxab yahay in la yihahdo qofkii samey ajr buu leeyahay laakiin qofkii ka tagay ciqاab buu leeyahy lama sheegin marka taa waxay muujinaysaa maxay waa wax mustaxaba haddaad la timaad ajr ba haddaad ka tegnan dembi ba lhid leeyahy wayudl wayadul الsharc lmundubaati biumuuri minha marka sen ku ogaan karnaa in shayga kan ila waxa laga qaarkii inuu waajibka nooga darmo sen ku ogaan karna waxaa sharciga uu muujiyaa manduubaadka umuur buu ku muujiya minha waxaa kamid atargiib fi ficl ficilka la jeclaysiiyo naxو xadiiث khayrukum man tacalama الqur'aan wcalama waxaa idinkugu wanaagsan qofka inta quraanka barta dadkana bara qofka quraanka inta barta dadkana bara idinkugu wanaagsan marka la yihi taas macnaheedu waa maa qofka haddii maala u yihahdo anugu macalinimadii baan ka tegay hadduu yihahdo lama dhihi dembi baad gelaysaa lama dhihi lakin waa maxay waxaa lagu baraarujiyey heerka ajirkaagu meeshaasuu jiraa baa layihi taas waa mid number two dikru الthawaabi عalayhi raqم اثنين dikru الthawaabi عalayhi iyadoo iyadoo hawaab loo sheegay naxو xadيiث man banaa lilahi masjida ruuxu ilaahay masjid u dhisa dartii ilaahay u dhisa bana allahu lahu beyta fi اljanة ilaahay wuxuu ruuxa isaga u dhisaa gurigu janada markaa ugu dhisaa taas macnaheed waa maxay qofkii masjid kaa dhisa ee wixiisa la baxan inuu ajirkiisa uu leeyahy ilah subxaana watacaala weyneyni qofkii aanan la bixinin dembi ku dhici maaya laakiin ajir baa dhaafay oo mustaxabki wey number saddex almru iyadoo meesha amar uu soo arooro maca qariinatin iyadoo ay wehlido qariino xaalad xaaladaasoo saarifatin ka weecinaysa lahu amarkaa can اlwujuub waajibnimada amarkii wuu soo arooray laakiin islama amarki wuxuu wataa xaalad ama lafdi wuxuu muujinaya markiiba ka leexinaysa sida maala naxو xadii xadiidkii ahaa saluu qabla اmgrib mgrib salaada mgrib ka hor tukada saluu qabla اmgrib salaada ka hor tukada mgrib ka hor inta hadii lagu akeensan la maa dhici lahaa so waajib soo ma haddana wuxuu yihi uma qaala markaa kadib wuxu liman shaa cidii doontaa tukato taa marka waxaa laga qaadanaya inaan khasab ahayn marka waa qariina saarifa can maada can اlwujuub iyadaa ka leexiday laakiin haddii saluu qabla اmgrib saluu qabla mgrib lagu gaabsan lahaa waajib bay noqon lahayd mgribka intaan la tukan laba ragc in laga tuuro laakiin liman shaa marki la yihi haddaad tukatin ajir baa leed haddaad ka tegtina ajir markaa ma lihi number afar ficlu الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam lima yataqarabu bihi rasulka alيه sala slam inuu sameeyo wax ilaahay loogu dhowaado rasuulkaa sameeyey duuna daliili yadul calى اwujubi iyadoo meeshii aanu jirin daliil muujinaya sheega inuu waajib yahy lakin rasulkaa sameeye keliya ma qaabkii ficilka nebigu a kala saaraya haddii ficilka nebiga uu daliil u wato sida markuu inta tukadi yiri saluu kamaa raأaytumuni usalli uu ku kufulay kelmada uu daba dhigay markaa waajibnimada iska cadda laakiin markuu sameeyo aanu raacin hadal oo wax muujinaya ina daliil shayga inuu waajib yahan meesha aanu iman shayga mustaxab baan leenahay samayntiisana أجr baa ku leedahay hadaad ka tegtin dmbi ku male ka sawmihi soonka uu soomo kale yowma الاثنaيn والkhamiis maalinta isniinta maalinta khamiis oo kale qofkii sooma ajirkiisu ku leeyahay qofkii ka tegana dembi kuma dhicin wey mustaxabka waa kaa maa yahbutu bihi الاstixbaab wuxuu ku sugnaado istixbaabka shayga inuu mustaxab yahay muxuu ku sugnaadaa yaraa bacضu الfuqahaa fuqahada qaarkood waxay arkaan التساهل in layska fududaysto في إثباaت الاستحباaب waxyaabaha sugaya شhayga مستaxaبka ah wax kasta بmعna w مشhكilada ma laweydiy فيثبitوna النawاaفiلa waxay sugaan nawaaفil sunooyin ka saلاaة التasaaبيح salaadaha salaada lagu magaca saلاaة التasaaبيح بالأxاadiiث bay ku sugaan أxاadiiث الضaعيiفaةi ee taag daran iw wxii lamida da sidaa sameeyaa jira والصaواaب sida صحيح hadalka ku baraarow ana الاstixbaaba shayga mustaxabka la leeyahay kagayrihi min اlaxkaami الsharciyati wuxuu la mid yahay axkaamta sharcigaa kale laa yahbutu ma sugnaado ila bidaliilin صaxiix daliil saxa mooyaane bimacnaa waa maxay shaygan waa mustaxab ajir baa laga helaya maxaa diidaya waxaan in la sameeyo maxaa diiday wey nagu badan wey xataa maxaa diida laftirkeeda daliil bay u baahan tahay sooma yani markaad leeda waxaan waan samaynaya maadaama dembi aan iga soo gaarin haddaan samey maxaa diidaya daliil ma u haysa inaad samayso wey ilan waxa kan markaan maanta dhan usuulkan waa laisugu daalinaya alab iyo tarki iyo kaf iyo takhiir iyo marka laleeyahy waxaa lakala xadidayaa diinkan waxaa doonta inaan isaga soo darin waa kala qaybsanya mid walbo kolan buu noogu jiraa oo ilahi subxana watacala noo kala cadeeyey haddaan naha dad muslimiina marka waa inaadan wuxuuna iska keenin marka wuxuu diidaya wuxuu leeyahay hadda masala mihaal buu bixiyey waxaa jira culamada qaarkood oo leh salaatu tasaabiix oo kale salaada lagu magacaabo salaadaas waa salaad badana aas aad baa lagu tukadaa dhanna way tukadaa salaadaas waa salaad leh saddex boqol oo tasbiix bay leedahay faatixadu qofka akrinaya faatixada markuu dhameeyo wuxuu akrinaya شhan iyo toban jeer buu akrinaya subxaan الlah alxamdulilah walaa ilah allahu akbar haddana waa rukuucaya rukuucda markii haddana shan iyo toban jeer bu haddana waa sujuudaya shan iyo toban samic allah buu leeyay shan iyo toban jeer haddana waa sujuuda shan iyo toban jeer ragcadiiba toddobaatan iyo shan baa lagu fulaya afar ragcana waxay gaaraysaa ilaa intaasay gaaraysaa salaada sidaas oo ah, waa salaad xadiifa kusoo aroorta ee daciif ay tahay mar hadday daciif ay tahana ma banaano qofka inuu salaadaasoo kale u tukado fuqada qaarkood waay le may maxaa diidaya waa la tukan kara marba haday mustaxab tahay waajibna aan ahayn xaaraamna aan ahayn su-aasha imanaysa waxay tahay istixbaabka wuxuu kaaga baaha daliil sharci yuhbit in shaygan la tukan kara daliil ma haysaa may maxaa diidaya maxaa diidaya daliil maaha marka wuxuu leeyahy salaatu tasaabiix oo kale in xadiis daciifa lagu suga maaha marka arin markaa lasoo dhoweyn kara maaha taa waxaa soo gelay shay kasto aan samayno waxaan maxaa diidayada iyo in waxaan la sameeyo weligeeda lasoo samayn jira iyo culamo waaweyn baa sameysay laftirkeeda daliil bay u baahantay marka arintan lagu baraarugo wey waana daliil runtii e, faaidadiisa leh number ka kale wuxuu u sheekha tafaawut اlmustaxabaat lakin waxyaabaha gariibka waxaa ka mida aasi waxaan ku arki jiray salaadan marka la tukanaya badana waxay tukadaan hamsa cishiriin sabca cishiriin tisca cishiriin ramadaanka markuu marayo labaatan iyo shan labaatan iyo toddoba labaatan iyo sagaal siiba labaatan iyo toddobada ay ictiqaadsan yihin maala ila qadar uu jiro nalkaa laysku darsada habeenkaas dumarkiin xaggay ku jiraan raggin inta nalkaa la deminaya imaamka salaada dad ka bixinay kor bu uqaada subxaan allah alxamdulilah masaajko dhan ba isla guuxay cabaar nalkaa la deminaya salaada marka waxay soconaysa cabaar rukuucda ku dheeraanay sujuudda lagu dheeraanay meel lagu dheeraanay waa habeen ay leeyihi laylatulqadr baa marka kusoo baxay cibaadada sidaas oo kale daliil bay u baahan tahay waa in daliil loo helo xadiis daciifa yirina macquul ma xadiidka daciifkaa in lagu dul maaha shay cibaado ah waa inuu daliil u baahdo ta kale masalada kale soo geliso baaba sunna marka la gaaro aan aadayno xadiidka daciifka sidiisaba marka la marayo fi lfadaa'il iyo fadaaisha marka la marayo waxyaabaha mawaacida irshaada xadiidka daciifka xataa in la fudaysta maaha maxaa waatan culimada ay leeyihiin maa warada min alaxaadiiثi الصaxiixa can rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam oo fi ma warada min axaadiiثi الصaxiixa can rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam fi اlfadaa'il wاlragaa'ib wاlmawaacid guni can اaxaadiiث الضaciif watanili waxa soo arooray oo صaxiixa aan hayno baaba nagu filan maxaa meel kale u aadayna aan u raadayna xadiis daciifa waxaa la hayaa intaaso oo tilmaamaysa waaan inay fadli ay ku jiraan in shaygan uu saas uu yahay kuwamaa lagu gaabsado haddii la waayo khalaas hala joojiyo ama madhabkeeni inuu noqdo madhabkii nimankii kuraamiyada ee axaadiisa dejin jira oo lahaa naxnu laa nakdib calى rasuuli lah wainama nakdibu lirasuuli اlah ana rasuulka kama been sheegeyn waa u been sheegeyna reklaaman u samaynayna advertisement dacaayad madhabkeeni inuu saas noqdo waa khalad marka masalada iyadoo masalo muhiima tafaawut اlmustaxabaat sida waajibka uu u kala sareeyey taxriimka u kala sareeyey ayaa mustaxabaatkan u kala sareeya kama tatafawatu kulin kama tatafawatu kulu min alwaajibaati wاlmuxaramaat sida ay u kala sareeyaan waajibaadka muxaramaadka kadalika tatafawatu اlmustaxabaatu fi ta'akudiha bacduha aclى min bacd sidaasoo kale mustaxabaatkan u kala sareeyaan xagga adkeynta qaarkoodna qaar kale ka sareeyaan fataطawucaat الصalaaةi maala salaadaha taطawuca ah tatafaawat way kala sareysaa falwitru maala salaada witrka in la tukado ragca ugu yar saddex ragco shan toddoba salaadaha la tukado iyo rakcataa alfajr labada fajrka ka laga hormariyo lam yakun الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ma ahayn yatrukuhumaa kii ka taga xadaran nagaansho walaa safran safar ugama tegi jirin وhذا أشhد تأكدا taasaana ugu adkayn daran ugu adkayn adg agga adkaynta waa sunooyin iyadoo musaفir u yahay salaada waad gaabin kartaa waad jamcin kartaa iyadoo la yihi ayuu haddan rasulka aليه الsلa sلام hadduu meel ku neg yahay iyo hadduu musaفir yahaba salaadahaas weligood kama tegin rasulka aليه الsلaatu وaسلام taa marka waxay muujinaysaa salaadaha inay taageen maxay darajada ugu saraysa وهuنaaka sunan waxaa kaloo jira sunan وrawaatib sunan ayaa jira rawaatib uu daa'imay hadaad naqshid rawaatib hadaad naqsho kuwa daa'ima rasulka alah sala slam raatib u ka dhigtay kaana yuwaadibu calayha fi اlxadari oo rasulka alah sala slam uu daa'imi jiray markuu neg yahay wayatrukuhaa uuna ka tegi jiray fi safari marka lagu jiro fahiya sunan muakada kuwa marka waxaa lagu magacaabaa sunan muakad ah marba hadiiba marka uu neg yahay uu aad iyo aad u ilaalin jiray kana uu tegi jira un keliya markuu musaafirku yahy taa waxay muujinaysaa sunantaasu inay yihiin kuwa mu-akada ah wa hunaaka nawaafil waxaa jira nawaafil kaloo daatu asbaabin ay sababo ay keentay ka taxiyaة اmasjidi oo kale waragcatay طawaafi oo kale lala tukado wa sawmi cashuura oo kale soonka cashuura wa carafa oo kale maxaa lagu magacaaba dawat asbaab dawat asbaab waa maxay waa wax sababo ay keeneen wadciyaa ku jirta haddaad ku baraarugi kartid maala tahiyatlmasjidka o kale haddaan dabadaas ka istaago meelahaas ka marmaro ma laba ragca saarnaan lahayd maya labada ragca waxay ii saaranta markaa masaajidka soo galo aya waa labada ragca tuko haddaan soo geli lahayd marka labada ragca ima saarnaan lahayn soo maha marka taxiyatlmasjidka dawaatlasbaab waxaa lagu magacaabay dukuulii lilmasjidi saara sababan lihaatayn ragcatayn soo gelitaanka masaajidka aan soo galay ayaa sabab wuxuu u noqday labada ragca inaan tukado waxaa lamid ah ragcatay awaaf qofka haddaanu طawaafi lahayn beytka ilaahay laba ragca miyaa saarnaan lahayd ma saarnaan lahayn haddii qofka uu tawaafi waa inuu laba ragca tukado haddaanu tawaafi lahayn ma saarnaan lahayn marka in laba ragca la tukado ragcatihii tawaaf la tukado waxaa sabab u ah tawaafkaa sabab u ah soom caashuura oo kale soomka maalinta tobnaad la soomo oo kale marka la gaaro muxaramka maxaa keena cashuuraadii cashuura haddaana meesha soo gaari aanay meesha ay soo geli lahayn soonka marka ma soo gelay caraf oo kale carafa marka la helo unbaa soonkaas uu imaanaya haddaan meesha aan carafa ayan joogin soonkaas uu baxaya wahaakada dawaaley wahunaaka nawaafil waxaa jirta nawaafil sunano muطlaqatun oo laiska sii daayo tufcalu la sameeyo cindamaa yanshatu laha almar'a markuu qofka uu nashiid u yahay oo kale wain tarakaha falaa xaraj hadduu ka tagana wax mushkilada aanay lahayn qofku markuu nashiid yahay marka uu sameeyo un keliya wاlafضalu sida fadliga badan liman facala اmustaxabaati qofka waxyaabaha sunada samaynayay an yudaawima calayha sida fadliga badan inuu daa'imo wey inkastoo waxaan ajri aad ka helis laakiin adiga aad dembi aanu kaa soo gaarin haddaad ka tegtid haddana badbaadada iyo wanaagga wuxuu ku jiraa inaadan ka tegin marnaba aadan dayicin wey maxaa dhacay لأن النabiya salى الlahu عalيه waslم a rasulka aليه الsلa sلام kaana إida camila camala أhbata wuxuu ah hadduu camal uu sameeya kii suga wa kaana yaquul wuxuuna dhihi jiray أxab الcamali ilى الlah camal ilahay waxaa loogu jeceyl badan yahay adwamu midka la daa'imo wain qala haba yaraadee riwaayadka qaarkood adwamhu عalayhi saaxibu qofka sameeya inta uu daa'imo walow har ragc haddaad daa'imtid intaasaa kugu fila intaad ka tegi lahayd intaad boqol intaad caawa tukata aad ka tegi lahayd mid keliya inaad daa'imtid baa ka fiican in hal baalan quraan inaad aqridid oo laakiin aan marnaba aadan si uun aadan yani aad ugaga gaabin ayaa ka khayr badan inaad caawadan quraanka intaad ku qatintid habeen damban aad ka tegtid bimacna waa maxa camalka haba yaraadee laakiin in la daa'ima wanaag badan wey ama الsunan الmuؤakadatu sunanta la adkeeyey soo maaha faina taarikaha kan ka taga almudaawim calى tarkiha eena daa'ima faina taarikaha almudaawima calى tarkiha daa'imana ka tegitaankeeda ka taga ka tegitaankeeda daa'ima maluumun waa ruux la dagaalo micnaha aan aan wanaagsanayn oo la dagaalay weye kaman taraka salaaةa اjamacati maala qofka salaada jamacada ka tago kale kuliyatan iyadoo dhan ka taga calى اqowli hadaan qabana ra'yiga leh bisuniyatiha inay suno ay tahay marka wuxuu ku tilmaamay inay aqwaasha culamadu ay badan tahay qaar leh inay waajib tahay qaar leh suno kaba soo qaad buu ku yihi sheeka marka amtilada bixinay macnaheed ma ra'yigiisu inay ka mahalayso lakin wuxuu rabaa misaalki inuu kuu soo dhowey fiqigan uu keeno haddaan qabano ra'yiga culimada leh salaat اljamaaca waa waajib waa suno haddaan qabano culimmada waxay qabaan qofkii salaadaa ka taga inuu maluum uu yahay aw amaseba taraka sunan rawaatib ama ka taga sunanta rawaatibta ah ee la daa'imo nuqila can اlimaami axmed bn xambal waxaa laga soo wariyey أنه قاaل inuu yihi في maن yترك الwitr qofka saلاada witr ka tagay inuu yihi inahu rajuل sوء waa nin xun inuu yihi baa laga soo wariyey aلimaam أحmed بن حmbل maxaa rawaatibta ka midta الxukم الرaaبع xukumka afaraad الكراهaةu oo wix la naco oo la kohdo وهy مqاaبل الاستحباabi jilbaha la kala baxa way soconaysaa in shاء الlah وهy مqاaبل الاستحباabi waxay kasoo horjeedaa waxyaabaha مستaxabka ah fahiy طلب الtarki waa in layska dalbo شhay in laga tago waxaan ka tag baa lagaa dalbayaa laakiin laa calى sabiili الxatm واlإlزaam maa hab ay ku jirto adkayn iyo laazimitaan kuma jirto wy wa min calaamaati الkaraahati badana waxaan maqlnaa waxan waa karaahiy waxan waa xaaraam kelmadda aan leenahay macnaheedu maxay tahay marka karaahiye markaan leenahay maxaa loola jeedaa erey bixin ahaan xagga sharciga maxay noqonaysaa terminolojigaas maxaa loola jeedaa wa min calaamaati الkaraahati waxaa muujinaya an yadaca الsharcu hawaaba liلtarki in allaha shaarica ama shareecada ay u dejido abaalmarin ay u dejido qofki ka taga qofki waxaan ka tagay ajirkaa buu leeyahay walaa yadacu walaa yadac walaa yadacu ciqaaba calى اlficli ciqaabna aanu u dejinin ficilkaa in lala yimaado maثala kama fi xadiiث sida xadiis kusoo aroortay ana zaciim bbeyti fي rabd الjanة liman taraka اlmira waxaan u kafaalo qaadayaa guri jannada ku yaala qofkii dooda ka taga wain kaana muxiqan haba mutayste qofka muranka iyo dooda iyo jijiidka ka taga walow qof isa ha ku saxsanaada boontiga uu ku doodayo ha ku saxsanaada qofka ka taga ruuxa isaga waxaan ku kafaalo qaaday bu rasulka alah الsalatu salaam uu leeyahay guri ku yaala jannada ku yaala marka meesha maxaa laga qaadanaya shayga kan ciqaab laguma sheegin lama dhihin qofkii dooda baa la ciqaabaya naska xadiidka ma sheegin laakiin wuxuu sheegay qofkii ka tagay inuu abaalmarin uu helayo marka meesha maxaa ka soo baxaya shay walbo abaalmarin loo dejiyo ciqaabna aanan loo dejin xukunkiisa muxuu noqonaya waa karaahiye wey yani maala qofki inuu doodo marka waa shay makruuha ah oo laga wanaagsan yahay oo xun وكثيirا ma يطلق العلماء المكروه على ma وقعت الشhبهة في تحريمi و إباحaته waxaa badan inta culimmadu ay ku magacaabaan makruh wax kasto ay shubha ay soo gashay ma xaaraanba ma shay banaanba ma banaana su-aalaha yurub la isweydiiyo o dhan meeshaan ma laga shaqayn karaa waxaasay u badan yihin wey faida istashkala alcaalimu dalik ninka caalimka arinta haddii ishkaal ay ka gasho cabara canhu bilkaraahiya wuxuu marka ka cabira u yihahda waa karaahiya ana akrah o makruh أخذا من qول النبي صلى الله عليه وسلم iyadoo laga qaadan rasulka aليه الصل sلم uu yihi الحaلaaل bayin xalaaشh way caddahay والxaraamu bayin xaaraamtu way caddahay وbaynahmaa waxaa u dhaxeeya umuur muشhtabihaad umuur marka labada meelba xambaari karta laa yaclamhuna kaثiir min الناas dadka say u badan yihiin dad badan aanay ogeyn faman اtaqaha شhubhaati ruuxii ka dhowrsada shubhaadka faqad اstabrأa لdiini ruuxa wuxuu u beri noqda diinkiisa wey وqad يطلقوna المكروه waxaa laga yaaba مكروه inay ku magacaabaan أيضا عalى ترك الأولى waxaa jira lagu magaca ترك الأولى badan waxaa maqشhaa الأولى ترك الأولى ترك الأولى muxuu yahay أي ترك ma فiclhu راaجح waa tarku ma shayka tegitaankiisa shaygaasoo ficluhu samayntiisa raajixun ay awood badan tahay وin lam yakun manhiya canhu yaanba layska reebine kaالصلاaةi بغayri آadاn walaa إقاamة qofki inuu tukado kale salaadan adni aadaan aanan wadan yani qofka inuu yani tarkuma ficluhu raajic yani maxaa raajixa marka la tukanaya raajix muxuu yahay in lagu tukado maxay adin iyo iqaamo in lagu tukado sooma qofka markaa ka taga ee aanan ku tukan adin iyo iqaam shaygaa muxuu noqonaya marka waa shay marka makruuh marka ku dhacaya marka tarkul owlaha waa sidaa macnahaas marka loola jeedaa marka badanaa waxaa laga yaaba in shayga tarkul owla ah inay dhahaan waa makruh ama makruhi ay ku sheegen tarkul owla ama tarkul owla makruh ay ku sheegen wuxuu isku macno ta kale adilaة الkaraaha mid walba wax lagu aqoonsadaa jirta karaahada maxaa cadaynaya yadul الsharcu lilkaraahaةi bumuuri minha arimo ayuu ku tusiyaa ko in shayga inuu karahaya maxaa cadaynaya dikru الthawaabi in abaalmarin loo sheego calى tarki الficli ficilka in laga tago kama taqadam sida xadiidka hadda aan soo sheegin ana zaciiman oo kale raqم اثنين الnahyu reebis inay soo aroorto maعa الqariinaةi الsaarifati can الwujubi iyadoo ay wehlido qariinadii ka leexinayda waajibka naxو النahyi can الxadiiثi bacda الcishاء sida xadiidka kusoo arooray in layska reebay inuu dadku ay sheekaystaan marka cishaha la tukado kadib ثuma kaana الnabiyu sal اله عليه wsلم yataxadaثu bacdaha rasuulkan uu sheekeysan jiray marka wax ka dambeeya bmacna waa maxay ko waxaa la yihi waa nahy la sheekaysan bacda cishah hadii la tukado horaa laga seexdo haddana waxaa lahaya nusuus tilmaamaysa rasulka alay slam inuu iska sheekeysan jiray bacda salaati الcishaء marka waa laga wanaagsan yaha wey ee xaaraan marka ma gaarsiina wey ثaلاثة ومiن calaamaatihi waxyaabaha muujiya waxaa kamida أيضا أn yatruka النabiyu salى الlahu عalيه wasaلم rasuulka inuu ka tago alficla falka inuu kaga tago tanaزuhan ka dheeraansho ceeb ka dheeraansho ama iska dheerayn maca cadami daliili yadul calى التaxriimi iyadoo meesha ayan jirin daliil tusinaya inuu shayga xaaraam yahay kama fi الxadيiث mثalا inii laa aakulu mutaki'an anoo dangiigsan ma cunayo markuu le rasulka alay slam qofka isagoo saan u yaal inuu wax cuno rasulka alay slam ma cunayo buu yihi marka qofki inuu habkaasoo kale wax ku cuno ama wax ku cabo waa karaahiyo hadduusa sameeyo xaaraan ba ku dhacda la dhihi maayo alxukm الkhaamis xukumka shanaad alibaaxa waa banaynayn wax la baneeyey la baneeyey oo manaha la baneeyey wey wa hiya اtakyiiru doorgelin dooransiin bayna الficli in shaygii lala yimaado iyo watarki in laga tago wa min calaamaati kowni الficli mubaaxa waxyaabaha muujiyey ficilka inuu banaanya waxaa ka mida wuruud الdaliili daliilka inuu soo arooro birafci اlإثmi dembiga oo layska qaado iyo hawaabi iyo abaalmarintii can kiltaa xaalatay الficli watarki hadii lala yimaado iyo haddaan lala imanba fahuwa ma stawى طarafah waa wixii labadiisa geesa isku mid yihiin yani haddaad aragtid shay xalaalna lama dhihin waa qofkii sameyn ajri buu leyahay lama dhihin qofkii macnaha ka tagana dembi baa soo gaara lama dhihin ama same ama hasameyn adig ku jirtaa waxa la yihi ibaaxa lagu magacaabaa waqad yucabaru canhu waxaa looga cabiraa bilxalaal shaygan hadii waxan waa xalaal macnaheed ma in hore ka cuntid markiiba waad ka tegi kartaa dadna cuni kartaa wاlxil hadii la yihahdo wاlmuطlaq hadii la yihahdo wاljaa'iz yajuuzi marka culimada leeyihiin oo kale waxaa banaan laa yajuuzi yajuuzi marki shay hada jaa'iz marka laleeyahay waa ibaaxadi weeye ka tacaala ilaahi subxaana wa tacala hadalkiisa uu yihi uxila lakum sayd الbaxri waxaa ladiin xalaaleeyey ma aragtay badii ugaarteeda iyo طacaamuhu badaa waxay xambaarsan tahay mataacan lakum ay tamtiican lakum raaxayn idinka idinkuu raaxeynay iyo wala siyaarata dadka markaa musaafiriinta bas macnaheedu marka ma wax kastoo meesha ku jira waajibay ku tahay inaad cuntid aday ku jirtaa ama haddaad doontid xagga tag oo wixii ka soo cuno soo qaado soo kalumaysa haddaad doontana ka tag ويدل على الإباحة إباحada waxaa muujinaya أmuur minhaa umuur baa muujinaysa ila mar walba inaan helno alfaada lagu garan lahaa shaygan inuu mustaxab yahay inuu makruuh yahay inuu mubaax yahay lafdu uxila lakum haddaad meel ku ereysa uxila lakum waa shay waa shay banaan adintu lakum waan idiin idnay waa shay banaan laa junaaxa calaykum dembi idinma saaran waa shay banaan aw gayru dalik aw gayru dalika mima yuؤddi hada اlmacna ama kaa wixii ka haro macnaha keeni kara sawaaء warada fi اlqur'aani aw الsuna waxaa isku mid ah ama qur'aanka kusoo arooriya ama sunada ومثل waxaa ka mid أمر الإباحaةi إباaحada أmrkeeda oo lasfaro kale ka qowlihi taعaلى mثلا markuu ilah yihi فmshوu socda فيi manaakibiha ardada geesaheeda ku socdo وkunوu min riزqi riزqiga ilaahayna cuna marka waxaa le فmshوu فيi manaakibiha maalin walba in la socdo la ordo miyaad ku waaجibinaysa il amr ba kusoo orore وkunوu min riزqi socda maalin walbaba cunto un haba joojin yan miyaa meesha laga qaadanaya marka ibاaxa lagu magacaabo وqowlihi وnaxو qowli baa ka mid وإdaa xalaltm marka aad xalaal noqotaan oo cumradii iyo xajkii ixraamka idiin dhamaado fastaaduu ugaarsada oo kale fakul xadri bay ku magacaabaan fuqahada ama usuuliyiinta macnaheedu waa maxay nahyi bacda nahyi buu shaygan u dhacay shay baa layska nahyi nahyiga waxaa ka daba yimid wax baa la baneeyey marka wax haddii bacda nahyi uu dhaco ibaaxu marka faa'iideeya isagaa noo sheegi doona number labo ficlu nabiy sal اla alيه wasalam rasuulka ficilkiisa maca cadami اlqariinati iyadoo meeshii ayan jirin qariinadii almurajixa ee xoojinaysay lijaanibi طalab الficli ficilka in layska dalbo xaggeeda aw طalab tarki ama ficilka ka tegitaankiisa in layska dalbo iyadoo meesha ayan jirin wax xoojinaya in ficilkan layska doonayo khasab ay tahay in lala yimaado ama wax muujinaya ficilkan in laga tagay inay khasab tahay iyadoo ayan jirin lakin rasuulka uu sameeyey shayga isaga waa mubaax marka number saddex iqraaru الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka oo u sugo أحد أصحاaبي على فعل أmr أصحاaبta qاaرkood inuu usugo in waحyaabaha maarata amr inay sameeyaan إdا بلغa ذلكa النبي صلى الله عليه وسلم hadيi arinkaa rasuulka uu soo gaaro أو رa'aaه ama uu arko falam ينkir فiعله aanu markaa ka hadlin aanu waxba aanu ka dhihin فicilka isaga aanu inkaarin وlam yakun فيihi أmاaraة الوuجوب أو الاستحباab isla markaana aanay ku jirin wax calaamad muujinaysa inay waajib tahay ama shaygaas mustaxab yahay iyadan waa taas soo gelaysaa bas rasulka aليه الصلاaةu وaسلام marka agtiisa marka waxyaaba qaar wuxuu arkaya ficil la samaynayo wuu ka aamusaya shaygan hadduu xaaraam ahan wuu qaban laha rasulka aليه الصلاaةu وaسلام marka taa waxay muujinaysa shayga inuu marka mubaax u yahay number afar sukuuت الsharci can ficli ma inuu shaarica ka aamuso ficil ficilada kamida falaa yطlبhu ma dalbayo oo hala sameeya ma laha walaa yaطلbu tarka halaga tagana shaarici ma dhihin ilahay shayga nama dhihin sameeyana nama dhihin shayga ka tagan nagama dhihin shaygaa waxaa laga qaadanaya inuu mubaax u yahay kaakli sukari maala qofka inuu sankor cuno kale cunna laguma dhihin ha cunin laguma dhihin marka waa mubaax ad adi ku jirtaa marka ama cun hamada cunin aw الnawmi calى firaashi اlqطn qofka inuu ku seexdo kale gogol markaa suufa diintana kuma amrin kaamana nahyin aday ku jirtaa marka dad ku seexan lahayd yustafaadu min waxaas o dhan waxa lagala dhex baxaya ibaaxatuhu shayga banaanaanshihiisa wayusamى hada الnوع nooca kan waxaa lagu magacaabaa ibaaxa caqliya caqligaaba ku siinay shaygan inuu banaan yaha wey aw amase ibaaxa asliya ama ibaaxo waxaa jirta asliye oo liannahu baaqin calىa xukmihi اlasliy maxaa yae wuxuu baaqi ku yahay xukumkiisa asliga ahoo aladii kaana calayhi qabla wuruudi الsharci ee uu ku taagnaa sharciga intaanu soo aroorin ka hor macnaha maxaa loola jeedaa meesha wuxuu tilmaamayaa macno ah asalka shay walbaba markaa rabti inaad ogaatid fasalkaad u celinaysaa oo ayadda ilahi waxay ugu ladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiica ayaddan markay soo degto waxaa la yidhi ilahi wuxuu idin abuuray wax kasta uurkayaal waad cuni kartaan baa layidhi maxaa meesha soo gelay hilibkii xoolaha doofaarka in la cuno khamre in la cabo wixi dhan ma soo gelayaan kadib markii la yidhi waa la baneeyey anas baa maxa la yidhi khamrada waa xaaraam aayad baa timi khinziirka waa xaaraam waxbaa yimi zinada waa xaaraam kan waa xaaraam waa laga saaray wixii aan nas imaanin wuxuu ku haraya weelkii hore ku haraya waa sideedii marka asalka waa maxay marka laga hadlayo fi اlmucaamalaat waa ibaaxa cibaadaadka marka laga hadlayo ataxriim wey tawaqf lama dhaqaaqi cibaada wixii la xiriira iskalama iman karta adiga waa inaad sugtid ilaa amar lagaa siiy waa lagu abuuray wa way caabudeysaa waayahay ilah maxaan kugu caabudaa tuko waa tukatay soon waa soontay zake waa zakeeday laba ragca tuko waa tukatay salaadan tuko waa tukatay haddaan amar ku imanin adiga intaad fakertid inaan meel grub intaan meel int isu geys madhihi karti cibaadatan samaynayna maxaa cibaada asalkeeda muxuu yahay inaadan lug aadan gedin karin laakiin wixii mucaamalo soo maa waxaa doonti sameey ilaa inuu nasku celiyo mooyaane marka lagu yihahdo haddaad shaqaad rabtaa inaad qabatid shaqadan wax diidaya miyaa jira daliil looma hayso markaan samaynaya cuntadan maxaa diidaya inay xalaal tahay inay xaaraan tahay daliil miyaa loo haya daliilki waa la hayaa waad ka istaagaysa waa xaaraan dليل waa lwaaye sooma aslka u laabanays inuu بmana شhaygan shay mubaax marka ha raadinin aaيad kule waxaan xalaal bay kuu tahay lakin waa inaad raadid aaيad kule waxaan xaaraan bay kaa tahay maxaa xalaal inay tahay waa markuu itimaado shay markaa nahyi markuu yimaado asalka marka mucaamalaadku waa wax banaan oo aad dhaqaaqi karti ilaa wax kusoo celiyaan mooyaane soco wey ilaa aad meel wax kusoo celiyaan laakiin cibaadada lug ha gadin samaa faraa kuu shidan ma dhaqaaqi kartid ilaa in lagu yihahdo mooyaane dhaqaaq marka farqiba udhexeeya marka dad dad badan waxay isku khaldaan mucaamalaadka cibaadadiis waxaad arkaysaa mucaamalaadkani waa taagan yahay oo wax ku dari maayo meeshuu soo taagan yahay wax uu addunyada kusoo kordhinaya ma laha markii cibaadaadkana isagaa samaynaya salaad cusub buu samaynaya xalaqaadaa loo fadhin buu samaynaya dikriyaa loo fadhin buu samaynaya waxyaaba badan uu kusoo daraya taa marka laguma farin diintan waxaa la yihi alyawma akmaltu way daboolan tahay alyawma akmaltu lakum diinakum waxba kusoo darin laakiin addunyada wax kusoo kordhi ilaa nasku celiyo intaa markuu wuxuu yihi walaa takunuu ibaaxa sharciya ibaaxa sharciya taas ma noqonayso وسمي في بعض الأحاadيث mr qaarkii waxaa lagu magacaaba smy waxaa lagu magacaabay ibاxadan في bعض الأحاadيث waxaa lagu magacaabay الcفو cafi hadaad maqشhidna waa ibاxaday soo gelaysaa نaxو ma rawى سulayman النaبي salى الlaه عليه وasلم sida salman ula jeeda salman wuxuu weriye o kale inuu rasulka alيه الصلاaةu وaسلاaم suئila عan السمن والجubن والفراء waxaa laga wareystay arimahaas baa la weydiiyey ma aragtay jubnigii iyo eh, maaragtay simnigii iyo iyo waxyaabihii la xiriiray eh, farahii la xiriiray farka wey la xertoo kale taas xukunkeedi muxuu yaha la weydiyo xadiidka mashhuurkaad garan kartaan faqaala marka wuxuu yih alxalaalu ma axala اllahu fii kitaabi xalaal waxaa la yidhaahdaa wuxuu ilahay kitaabkiisa ku xalaaleeyey wاlxaraamu sawmaha ma xarama اllahu fii kitaabi wuxuu ilahay kitaabkiisa ku xaaraantinimeeyey wamaa sakata canhu wuxuu ilaahay ka aamuso xalaal iyo xaaraan midnaba aanu raacinna fahuwa mima cufya canhu waxyaaba layska cafiyo ku jiraa faqbaluu min allahi ilahay waxaad ka aqbashaan caafiyatah wuxuu idinka cafiyey faina allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin liyansaa shayئa midkii wax halmaama markuu ilahay ka aamusayay mantiqadaa jirtay oo xuduud اlcafwiye ilahay ma halmaansanayna laakiin raxmabaa laydinkaga aamusay ثuma talaa markaasu wuxuu aqriyey aayaddii ahayd wma kana rabuka nafsiya rabigaaga ma ahaanin mid markaa bmacnaa halmaansan wاlxadiiث alآkhar xadiid kala marka haddana ku xiga ee leh in allaha ilaahay xada xuduuda xuduud sohdimuu ilaahay subxaana wa tacaala xariiqay falaa tactaduuha yaan lagu xadgudbin oo la tallaabin wa farada faraa'ida waxyaaba faraa'idana waa uu waajibiyey falaa tudayicuuha ha dayicina wa sakata can ashyaaa waxyaabana wuu ka aamusay raxmata bikum isagoo idiin naxariisanaya gayra nisyaanin halmaanna aanay ka ahayn falaa tas'alu canha waxba ha weydiin waxyaaba fara badan oo ilahay ka aamusaa jiro naxariis darteeda laga aamuso su-aalahan a wadaan joojiyo ilahay subxana wa tacala ma halmaansano weye arrimahaas oo dhan wallahu aclam buu yihi ama maa nasa الsharcu waxa uu cadeeyey sharcii calى jawaazi ficlihi shaygan samayntiisa inay banaan tahay iyo wa tarkihi iyo ka tegitaankiisa inay banaan tahay fayusama xalaal xalaal baa lagu magacaaba haddii xalaal lagu weydiye waa maxay oo wuxuu sharcigu cadeeyey inay banaan tahay in la samayn karo in laga tegi karo aday ku jirtaadi wey wa ibaaxatuhu banayntiisana xiinaidin goorta iyada sharciyaة bay noqonaysaa sharci o mihaalha waxaa lamida tusaalaheed wuxuu yahay taxliilu sayd الbaxri almadkuuru fi alaayaة الmutaqadima taxliilu sayd الbaxri badda ugaarteeda xaalilitaankeeda taxliilkii almadkuuru ee lagu sheegay fi اaayaة الmutaqadima ayada soo hormartay waqad qiila fيma sakata الsharcu waxaa kaloo la yihi wax sharci uu ka aamuso can طalabi ficlihi in samayntiisa layska dalbo ow tarkihi ama ka tegitaankiisa layska dalbo ina ibaaxatahu kaa banayntiisa sharciyaة ba la yihi kadalika sidaas oo kale taana way soo aroortay ilaahuna wbilahi towfiiq